oo aynu ka bixinaynaa warbixin kooban nabiyullaahi huud calayhi salaam iyo waktigii la diray iyo ciddii loo diray qaala ibnu katiir llah waxa uu yidhi huud ayaa la yidhaahdaa magaciisa aabihiina waxaa la yidhaahdaa shaalax awowgiina waxaa la yidhaahdaa arfakshanda ibni sam sam ibni nuux marka samkaasina waa sam ibni nuux marka nuux ba calayhi salaam waxba kama uu socdo oo waxa weeye aad buu ugu dhow yahay leannahu waxa weeye sida taariikhdu caddaysay ama ilaahayba mar walba uu ugu xijiyo qisatu nuux markii laga sheekeeyo qisatu huod baa lagu xijiyaa marka waxa weeye labadii qoomkii markii la halaagay qowmu nuux qoomkii ku xigay oo ilaahay uu maaragtay dhulka dejiyey oo waxa weeye dib u caabuday shirkigii iyo wixii dib ugu noqday ayay ahaayeen marka waxa weeye isaga huud baa la yidhahdaa aabihiina waa shaalax awowgiisna waxa weeye waa arfakshanda awowgiis labaadna waa sam ibnu nuux oo waxa weeye calayhi salaam waxaa la yidhi buu yidhi marka waxaa kaloo cl ahlu taariikhu qaar ay yidhaahdeen hud ibna caamir ayaa la yihahda caabir ayaa la yihahdaa laakin shaalaxa o awowgiisa ibnu shaalax markaa oo shaalaxa marka hore aabbaha looga dhigay ayaa awowo o ah ayay leeyihiin marka si walba ha noqotee culummadu waxay maaragtay wada keenayaan inuu maaragtay arfakshanda galo ah, arfakshandana waxaa dhalay baa la yidhi sam ibnu nuux calayhi salaam cabdullahina waa lagu magacaabay ibnu taarax isna waa lagu magacaabay aljarudi wuxuu yihi marka ibnu katiir qaar waxay yihahdeen hud ibnu cabdillah ayaa la yihahdaa eh, rabax aljarud ibn caad ibn maaragtay eh, cusa bn eh, ibn iram iram oo markaa reer iram ayaa waxay galaan ba la yidhi sam ibnu nuux oo iram ayaa waxaa dhalay ba la yidhi sam ibnu nuux ibnu jarir ayaa taariikhdiisa ku keenay adugu calaa kulli xaal magiciisa rasmigaa waa huud weeye oo waxa weeye ilaahay ku magacaabay mar walbana ilaahay u dhahayo wa ilaa caadin akhaahum huuda marka nabiyullahi huud calayhi salaam abtiriskiisa dee wax hadda daliila oo ku sugnaatay oo waxa weeye saxaysa ma hayno laakiin waa taariikh weeye oo waxa weeye ay saa ku qoreen dadka taariikhda qoraa wuxuu yidhi ibn kaثيr raximahullah eh, wa kana min qabiilati yuqaalu lahum caadu caadu bnu cuusa nimankaa la yidhaha reer iram oo ka yimid iram ibn sam oo uu dhalay ba la yidhi iram waxaa dhalay baa la yidhi sam ibn nuux ayay ka farcameen ba la yidhi oo reer caad baa la ohan jiray waatuu ilaahay ku magacaabay irama dati lcimaad marka wuxuu leeyahay ibnu kahiir raximahullah waxay ahaayeen kaanuu caraban yaskanuuna eh, axqaaf meesha axqaaf la yidhaahday deganaayeen waa meel yaban ku taala oo waxa weeye bayna cumaan wa xadramuut ayay udhexaysaa baa la yidhi waa meel macruufa oo la yaqaan oo ay deganaayeen oo halkaa waxa weeye eh, axqaaf la yihahdo marka wuxuu yidhi ibnu kahiir raximahullah waxa ay degenaan jireen oo waxa weeye ay aada u isticmaali jireen teendhooyin waaweyn oo waxa weeye ay kibir iyo u samaynayaan maaragtay faakahaysi ayay halkaa waxa weeye samaysan jireen ilaahiyna wuxuu yidhi alam tara kayfa facala rabbuka bicaad irama dati alcimaad allatii lam yukhlaq mithluhaa fi lbilaad ilahay wuxuu yidhi miyaadan ujeedin sida ilaahay u galay maaragtay reer caab kuwii maaragtay dati alcimaad macnaha quwad iyo awood ilaahay intuu siiyey wax lamidaba ayna jirin oo w iyagaba wax lamidaba aan la abuurin marka waxaa layihi waxay ahaayeen dad aad u xoog badan aad u dheer dheer ilaahay awood siiyey awood ilaahay u dhamaystiray markaasay waxa weeye ilaahay ku kibreen oo gaaloobeen oo shirkigii lagu halaagay qowmu nuux ayay dib ugu noqdeen iyo sanamyadii inay dib u caabudaan ilaa markaas eh, eh, ilaahay uu diray nabiyullaahi huod calayhi salaam kabacdi markaa markay diideen oo inkireen ayaa waxaa ku sugnaatay markaa halaagii oo waxa weeye la halaagay ibn kathiir waxa u leeyahy raximahullah caad ibn irama iram wa hum caadu lula marka caad ayaa laba nooc u qaybsama reer caad ayaa laba nooc noqonaya sida inoo imaan doonta aad markii hore la halaagay oo nabiyullahi ibraahim ka horeeya waa kuwan hadda aynu ka hadlayno iyo reer aad oo goor damba ah oo ilaahay maaragtay uu aayadda qur-aanka ku lahaa wailaa wailaa caadin akhaahum maaragtay marka goor dambe ayay qoomkaasi ahaayeen oo waxa weeye suuratul axqaaf qeybta ay ka hadashay ayaa waxaa leeyahay mar dambe ayay ahaayeen oo waxa weye xilli maka dhisnayd ayay ahaayeen marka sidaa daraaddeed ibnu kathiir wuxuu leeyahay iram nimanka la yidhaahdo waa alcaad caadu lula weye waa caadkii hore weye alati lam yukhlaq miluha kuwii aan la abuurin iyaga wax la midaba ah. qabiilo aad u xoog badan bay ahaayeen oo waxa weye aad iyo aad u waaweyn ayay ahaayeen wa ama caadun caadun athaniya midda dambe fa muta'akhiratun weeye buu yidhi waana inoo imaan doontaa goor dambe ayay maaragtay la sameeyey oo waxau ilaahay abuuray oo iyagu wakti dambay ahaayeen oo makaa jirtay sida inoogu imaan doon wuxuu leeyahy marka ibnu kahiir raximahullah wa ama man zacama buu yidhi qofka dadka sheegtay buu yidhi dadka qaar baa waxay yidhahdeen iram waxaa la yidhahdaa madinatun taduuru fi lardi fa taaratan fi sham wa taaratan fi lyaman wa taaratan fi lxijaaz wa taaratan fi gayriha waxa uu leeyahay ahlu qaar waxay yidhahdeen oo dadkii culummada qaar waxay yidhahdeen irama daati lcimaad macnaha loo jeedo iram waxa weeye waa magaalo wareegta oo waxa weeye wakti waktiba waxay noqotaa meel mar waxay ku taallaa oo waxa weeye ay ahaanaysaa yeman mar waxay ahaanaysaa maaragtay hijaaz oo dhulkan carabta oo waxa weye jaziirat alcarab ayay dh noqonaysaa mar sham bay noqonaysaa marka waa magaalo wareegta bay yihahdeen lakin wax suurtagala ma aha magaalo wareegaysa oo hadda meel tegaysa wax maaragtay caalamka lagu arkay oo suurtagal ah ma aha wey arrintaa marka ayuu radiyaya ibnu kathiir oo wuxuu leeya waxa waxba kama jiraan oo waxaan daliil iyo waxa weye saxiix ahayn weye leanna wax caqliga bilow aamniga ka weyn haddana aan wax daliiloo ku sugnaanin hadday daliil ku sugnaato iyo waxa weeye aayado qur'aana iyo waxa weye kalaam ilaahay ama waxa weeye axaadiis saxiixa markaa dee waa loo hoggaansami laha laakiin wax caqligii bilow aamnigana aan suurtagal ku ahayn wax daliiloo ku sugnaatayna ayna jirin lama oran kara marka waxa ayaa suurtagala marka marka macnaha loo jeedo waxa uu leeyahay irama dati alcimaad waa nimankaa waxa weeye reer caad weeye halkaasayna deganaayeen oo udhaxaysa bayna cumaan maaragtay wa xadarmout oo yeman ayay degenaayeen wey wuxuu yidhi marka wa yuqaalu waxaa la yihahdaa ina caadan ina huudan calayhi salaam awalu man takallama bilcarabiy culummadu waxay yihahdeen qaar ninkii ugu horreeyey oo luuqadda carabiga ku hadlay oo waxa weeye carabiga laga soo gaaray waxa uu ahaa huud calayhi salaam qaarna waxay yidhaahdeen maya nabiyullaahi aadam nabiyullaahi nuux ayaa ugu horreeyey oo ku hadlay qaar waxay yidhahdeen huud aabbihiisa ugu horreeyey qaarna waxay yidhahdeen nuux ayaa ugu horreeyey qaar waxay yidhahdeen aadam ayaa ugu horreeyey wa huwa alashbah sida saxiixa oo waxa weeye ugu saxiixsan waxa weeye luqadan carabiga waxaa ku hadlay nabiyullaahi aadam calayhi salaam leannahu ilaahay waatuu yidhi wa callama alasmaa'a kullaha wax walbu ilaahay baray magacyadii iyo wixii lagu hadlayey marka luuqadaha bilow-aamnigu maanta ku hadlaan oo dhan ilaahay wuu baray nabiyullaahi aadam shay walba magaciisii iyo wixii la odhanayey ilaahay wuu baray marka sidaa daraaddeed halkaa wax ka garanaysaa nabiyullaahi aadam calayhi salaam ayaa ugu horreeyey ayaa ugu saxiixsan sida uu maaragtay rajaxayo ibnu kahiir raximahullah waxa uu yihi markaa waxaa la yidhi buu yidhi sidoo kale carabtii ayuu laba u qeybiyey wuxuu yidhi wa yuqaalu lilcarabi aladiina kaanuu qabla ismaaciil calayhi salaam carabta labay u qaybsantaa carab ka horreysay nebiyullaahi ismaaciil calayhi salaam nebiyullaahi ismaaciil waa wiilkii uu dhalay nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam oo waxa weeye maka uu dejiyey oo waxa weeye quraysh ay ka farcantay carabtii maanta la yaqaano ay ka farcameen oo nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ku abtirsado weeye wuxuu yidhi marka carabtu laba nooc bay uqaybsamaan alcarabu alcaaraba carab asala oo waxa weeye carabtii la yiqiinay oo asalka ahayd iyo wuxuu yidhi marka kuwaasi waa qabaa'il fara badan buu yidhi aad bay u badan yihiin buu yidhi reer caad baa ka mid a ah, tamuud baa ka mid a ah, jurhum baa ka mid a ah. marka jurhumtaasi waa qoladii waxa weeye maka inta soo degay uu ismaaciil ka guursaday oo waxa weeye nabiyullahi ismaaciil calayhi salaam uu ku dhex tarmay oo waxa weeye uu la degay la soo degay maka ayaa la yidhahdaa jurhum nimanka ayaa la yidhahda wamadiyan ayaa ka mid ah oo shucayb loo diray qaxdaan ayaa ka mid a ah, waa qabiilkan yaman iyo degan iyo sacuudiga iyo reer qaxdaan baa la yidhahda haddeer waa macruuf weeye marka dadkaas oo dhan baa ka mida ah buu yidhi oo waxa weeye carabtii marka carab asalkeeda waxaa la yidhahdaa carabta asalka waa dadkii nabiyullahi ismaaciil ka horreeyey oo carab loo yiqiinay oo deganaa dhulkan yamanta iyo waxa weeye meelaha maaragtay eh, degenaa ayaa la oran jiray carab asala marka ree reer caad baa ka mid ahaa oo waxa weye axqaaf degenaa reer saalix baa ka mid ahaa oo waxa weye qowmu saalix oo deganaa maaragtay eh, meeshii maratay inoo imaan doonta oo thamuud meshii la yihaahdo waxaa kamid ahaa maaragtay reer madiyan oo nabiyullahi shucayb loo diray qabiilooyinkaa badan oo uu sheegay ibnu kathiir baa ka mid ahaa sidaas daraaddeed marka waxaa la ohan jiray alcarab alcaaraba carabtii asalka ahayd oon iyaga la bedelin nimankaa ayay ahaayeen wa ama alcarab almustacraba carabtii la carabeeyey carabtu marka labay u kala baxday carab asal ahayd iyo carab la carabeeyey oo waxa weeye carabtii ku dhex darmatay oo ku dhex kortay oo waxa weeye ka guursatay oo waxa weeye saa ugu dhex tarmay marka alcarabu almustacraba waxaa la yidhahdaa asalkoodu dadka unan carab ahayn laakiin caraboobay waa min duriyati ismaaciil calayhi salaam ismaaciil ibn ibrahim calayhi salaam calayhim assalaam ilaahay labadooda maaragtay nabadgeli dushada ahaatee ismaaciil iyo maaragtay ibraahim ayay maaragtay marka durriyaddii nebi ismaaciil oo maka ku tarantay ayaa carabowday wey markay carabtii la degeen oo waxa weeye nebiyullahi ismaaciil uu ka guursaday qabiilkii la odhan jiray jurham oo soo degay maka markuu ka guursaday oo waxa weeye ay halkaa wada degeen ayay markaa maaragtay Eh, isdhex galeen oo uu ka guursaday oo waxa weye saa ugu tarmeen marka waxaa la yidhahdaa nimanka alcarabu almustacraba wuxuu yidhi marka waxaa la yidhi wa kaana ismaacilu awal markii ninkii ugu horreeyey oo luuqadda carabiga si fasiixa oo beli balaaqa leh oo waxa weye aad iyo aad u wanaagsan ninkii ku hadlay ayuu ahaa baa la yidhi ismaaciil calayhi salaam haddaba marka luuqadan carabiga waxa ay ka timid qabiilooyinkaa hore oo way ku hadli jireen laakiin nabiyullahi ismaaciil calayhi salaam si wuxuu ugu hadlay baa la yidhi aad iyo aad u wanaagsan oo waxa weeye luuqad faseexa ah, oo aad u wanaagsan buu ka hadlay waxuuna ka qaatay baa la yidhi luuqadda carabiga qabiilkaa la ohan jiray jurhum aladiina nazaluu cinda ummihi haajara bilxaram kuwii markii haajara qisadeeduna waa inoo imaan doontaa markaynu ka hadlayno ibraahim iyo maaragtay eh, ismaaciil marka nimankaa jurhum la yidhaahdo markii maka uu dejiyey nabiyullahi ibraahim oo cidlo ah oo waxa weeye aan wax degeni jirin oo waxa weeye waadi cidlaah rabbi innii askantu min duriyatii biwaadin gayri di zarcin waatuu lahaa cinda beytika almuxaram halkaa marka markuu dejiyey oo waxa weye ay cidlo ahayd biyihii zemsemka markii ilaahay usoo furay oo waxa weeye meeshii biyo laga helay ayaa waxaa la soo degay qabiilka la yihaahdo jurhum oo waxa weeye carab ahaa oo waxa weye dhulka baadiyaha deganaa ayaa meeshii la soo degay oo yidhi maaragtay biyahan kula cabaynaa oo halkaasi la soo degeen xaramkii marka say u deganaayeen ayay markaa maaragtay ismaaciil markuu koray iyagiibuu ka guursaday iyagiibuu luuqadii ka bartay iyagiibuu ku dhex koray halkaa ayuu luuqadii carabiga marka wuxuu ugu hadlay si fasiix fasiixa oo aada iyo aad luuqad waadixa ayuu ku hadlay marka luuqadda carabiga waxaanu nidhi horay waa loogu hadli jiray oo waxa weeye qabiilooyinkaasaa ku hadli jiray laakiin nabiyullahi ismaaciil ayaa wuxuu bilaabay luuqadan fasiixa oo maanta lagu hadlo oo qur-aanku kusoo soo degey inuu ku hadlo nebi maxamedna calayhi salaatu wassalaam saasuu fasiix ugu hadli jiray iyo qurayshtii aad bay luuqad cajiiba ugu hadli jireen oo waxa weeye aada iyo aada u waadixa oo waxa weeye wax khalada aan lahayn halkan marka waxaa inooga caddaatay qodobka reer caad inay ahaayeen qoom caraba oo waxa weeye halkaa deganaa oo dhulkaa yemanta deganaa ayaa inoo caddaatay oo waxa weeye ayba wax naflaba ka dembeynin nabiyullaahi nuux qoomkiisii kabacdi markii la halaagay inay qoomkan dib ka yimaadeen ay sanamyadiina dib ugu noqdeen ayaa waxa weye halkaa inooga caddaa nasabkiisii iyo waxa weeye abtiriskiisii baa inoo caddaaday oo waxa weeye nabiyullahi huud calayhi salaam waxa uu galaabaynu niri sam ibnu nuux calayhi salaam ayuu galaa oo waxa weeye halkaasuu ku abtirsadaa ayaynu niri marka waa ka horreeyey nabiyullahi ibraahim wuu ka horreeyey oo waxa weeye intaa nabiyullahi ibraahim waktigiisii ka hor ayuu ahaa waxaan u imaanaynaa marka oo tafsiirinaynaa bal aayadaha qur-aanka oo ku soo arooray oo waxa weeye meelo aad u badan ayaa ku soo arooray qur-aanku meel walba markii laga sheekeeyo qisatu nuux ayaa ilaahay ku daba ku xijiyaa oo wuxuu yidhahdaa mar walba wa ilaa caadin akhaahum huuda wuxuu yidhi ibnu katir raximahullah nimanka reer caad la ohan jiray buu yidhi oo caad lula kaanuu awala man cabada alasnaama bacda duufaan nimankii ugu horreeyey bay ahaayeen oo waxa weeye sanamyadii dib ugu noqday markii la halaagay oo bacda tuufaan markii qowmu nuux la halaagay oo halaaggii ku dhacay oo ay baabi'een qoomkii ugu horreeyey uu dib ugu noqday sanamyadii inay caabudaan reer caad bay ahaayeen ayuu yidhi maaragtay ibnu kathiir raximahullah saasaana laga fahmayaa daahirka aayadaha leannahu mar walba ilaahay wuxuu ku xijiyaa markii uu ka sheekeeyo qowmu nuux iyo sidii loo halaagay ilaahay markaasi wuxuu ku xijiyaa mar walba wa caadin akhaahum huuda mar walba waa lagu xijiyaa oo fi suurati caraaf maaragtay huud suuratu mu'minuun kulligood markii suurad walba laga sheekeynayo shucaraa ilaahay wuxuu ku wada xijiyaa mar walba qowmu nuux markuu ka sheekeeyo reer caad buu ku xijiyaa marka halkaa waxay kutusaysaa inay ku xigeen oo waxa weeye qabiilkii kusoo xigay oo waxa weeye halaagsamay oo waxa weeye shirkigii dib ugu noqday inay iyaga ahaayeen ayaa halkaa marka laga garanaya marka sidaa daahirkaa ayuu ibnu kathiirna ku keenay oo wuxuu yidhi iyaga ayay ahaayeen qoomkii ugu horreeyey oo caabuday sanamyada qoomka ayay ahaayeen wa kaanat buu yidhi asnaamuhum halaata saddex sanam ayay lahaayeen buu yidhi saddex sanam ayay lahaayeen mid waxaa la odhan jiray buu yidhi saddan wa samuudan wa habaa'an saddexdaas sanam ayuu ku sheegay oo waxa weye magacyadaasay lahaan jireen ayaa layidhi fabacatha allahu akhaahum huudan calayhi salaam nabiyullaahi huud oo walaalkooda oo waxa weeye nasab kula walaala ah, diin walaal kula ma aha intii rumaysay mooye intii kale oo gaalo noqotay diin walaala kuma aha laakiin waxa weeye qabiilkii iyo waxa weeye dhiiggii ayay walaalo ku yihiin ayaa loo diray buyi oo ilaahay u diray fadacaahum ila allah ay ilaa tawxiid illah tawxiidka ilaahay buu ugu yeeray iyo ilaahay inay maaragtay caabudaan oo shirkigaan iyo waxaan banaanka ay ka maraan sidii nebi nuux calayhi salaam oo waxa weeye ugu yeeray oo kale qoomkiisii ilaahay waxa uu yidhi marka fi suurati alacraaf bacda dikri qowmi nuuxin calayhi salaam wama kana min amrihim markii nabiyullah nuux qoomkiisii laga sheekeeyey iyo waxay ku dambeeyeen iyo duufaantii iyo mashaakilkii ku dhacay iyo sidii loo halaagay ayaa fii suurati calaaf ilaahay waxa uu ku xijiyey oo waxa weeye isla markiiba uu xusay wa ilaa caadin akhaahum huuda reer caadna waxaanu u dirnay ayuu yidhi ilaahay walaalkood huud calayhi salaam qaala yaa qowmi icbudullaha maa lakum min ilaahin gayruh afalaa tadtaquun war qoomkaygiiow gaca ehelkaygiyow qaraabadaydiiow ilaahay ka baqa ayuu yidhi oo rabbigeeda abuurtay ka cabsada ilaahayna caabuda oo waxa weeye ilaah kale melihdina war ilaahay caabuda afalaa tattaquuna murmiidan ilaahay aydan ka cabsanaynin qaala almalau aladiina kafaruu min qowmi dadkii marka nimankii madaxyaweynta oo aynu soo sheegnay almala waxaa la yidhaahdaa baynu nidhi nimanka waxa weeye cidda hogaamiya oo waxa weeye madaxyaweynta oo waxa weeye odayaasha sheeganaya oo doonaya iyagu inay dadkii maamulaan oo waxa weeye aan cid kale warkooda yeelaynin qaala almala'u aladiina kafaruu min qowmihi innaa lanaraaka fi safaahatin wa ina lanadunnuka min alkaadibiin saasoo kale waa iyagii nabiyullahi nuuxna ku lahaa innaa lanaraaka fii dalaalin mubiin marka nebi kasta saasay ku odhanayaan nebi saalax markaynu aggaarno nebi kasta nebi shucayb kulli mid walba waxay odhanayaan innaa lanaraaka fii dalaalin mubiin waxaanu kuu aragnaa inaad dhunsan tahay aadan waxba kala garanaynin mid wareersan tahay sidii oo kaley ku yidhahdeen nebiyullaahi hudna calayhi salaam oo waxay ku in innaa lanaraaka fii safaaha waxaanu kuu aragnaa midaan waxba kala garanaynin safiiha safiiha waxaa la yidhahdaa qofku markuunan wax uu kala garanayo ayna jirin caqli uusan lahayn iska hadlayo oo waxa weeye bilaa cilmi iyo bilaa e, caqli uu ku hadlayo wa innaa lanadunnuka min alkaadibiin haddana waxaanu kuu malaynaynaa inaad beenlow tahay oo waxaan aad sheegaysid ayna waxba ka jirin wuxuu ku yidhi markaa qaala yaa qowmi laysa bii safaahatun walaakinii rasuulu min rabbi alcaalamiin qoomkaygiioo wax safaahaa wax caqli xumaa wax maaragtay mashaakilo ahay aniga ma jiraane rasuul ilaahay soo diray baan ahay oo la iikin soo diray oo waxa weeye layla soo diray xaq laakiin ma waali wey safiihna mayi caqli xumana ima hayso uballiqukum risaalaati rabbi waxaan idin soo gaarsiinayaa risaaladii ilaahay ila soo diray wixii ilaahay ila soo diray ayaan idiin keenayaa wa ana lakum naasixun amiin haddana waxaan idii ahay risaaladii anoo idii keenay xaqiina idii keenay oo waxa weeye diintii ilaahay ila soo diray ida soo gaarsiiyey ayaan haddana markaa waxaan idii ahay naasix mid idii naseexaynaya oo khayrka idala jecel oo wanaagga idala jecel xumaantana idala neceb leanna waxa weeye dadkaygii baa tihiin qaraabadaydii baa tihiin dadka aan ka dhashay baa tihiin waxaan jeclaa inaa wanaag heshaan xumaanta iyo dhibaatada iyo waxa mashaakilkaana aa ka tagtaan waxa uu ku yidhi marka nebi kasta qoomkiisii saasuu ku leeyahy nebi walba wuxuu leeyaha war rasuul ilaahay la soo diray baan ahay xaqii baan idin soo gaarsiinayaa wanaagna waa idinla jecla haddaba qofka daacigaa saasaa laga rabaa inuu dadka xaqana gaarsiiyo wanaaggana la jeclaado ee uuna marnaba la jeclaanin dadkii dhibaato iyo mashaakil inay ku dhacdo awa cajibtum ma waxaad la yaabantii buu yidhi an jaa'akum dikrun min rabbikum calaa rajulin minkum sidii nabiyullaahi nuux uu ku yidhi qoomkiisii ma waxaad la yaaban tihiin nin inuu dikrigii ilaahay idin yimid waxa weeye ilaahay rasuul idiisoo diray waxyi ilaahay uu soo dejiyey miyaad la yaabantihiin oo lagu soo dejiyey nin idinka ida ka mid a liyundirakum si uu idinku digo wadkuruu xusuusta buu yidhi marka wuxuu xusuusiyey nicamkii ilaahay wuxuu yidhi wadkuruu xusuusta id jacalakum khulafaa'a min bacdi qowmi nuuxin wa zaadakum fi lkhalqi basta laba arrimood buu xusuusiye wuxuu yidhi war waxaad xusuusataan ilaahay qowmu nuux markuu halaagay oo baabeeyey ayuu idinkiida keenay oo waxa weeye idinkii idinka dambaysiiyey duufaantii markii lagu halaagay oo waxa weeye ay baabi'een oo mashaakilku ku dhacay oy halaagsameen ayaa markaa ilaahay idinka dhulkiida dejiyey oo idiin nicmeeyey oo wanaag oo dhan ida siiyey war wanaagga ilaahay xusuusta marka oo ka shukri naqa oo nicmada ilaahay markaas waxa weeye ku shukriya haddana markaa wa zaadakum fi lkhalqi basta waxa uu haddana idiin ziyaadiyey oo idin siiyey khalqigiinni ayaa ilaahay idiin fidiyey ee basta macnaha dheerad iyo xoog iyo awood wax walba ilaahay idinku abuuray leanna waatuu ilaahay lahaa irama daati alcimaad alati lam yukhlaq miluhaa fi lbilaad wax iyaga lamidaba lama abuurin oo waxa weeye niman aad u waaweyn bay ahaayeen ba la yidhi oo aad u dheer dheer sidii aynu soo marnay oo waxa weeye nebiyullaahi aadam ku dhow dhow leanna waa inagii nii nebiyullaahi aadam calayhi salaam dheerarkiisu lixdan dhudhun ayuu ahaa marka nimankaani waxay ahaayeen ba layidhi dad aad u dheer dheer oo aad u xoog badan oo aad waxa weye quwad ilaahay uu siiyey ayay ahaayeen haddana markaasuu waxa uu ku yidhi fadkuruu aalaa allahi lacalakum tuflixuun war xusuusta nicamka ilaahay ee annicmatu alwaasica nicmada ilaahay idiin nicmeeyey xoolaha barwaaqada caafimaadka awlaadda nabadgelyada wanaagga ilaahay ida siiyey war xusuusta oo ka shugriya oo waxa weeye markaa waxaa mudantihiin lacallakum tuflixuun inaad liibaantaana intaasoo wanaaga markuu u sheegay oo waxa weeye uu ku celceliyey oo uu u sheegay maaragtay inuuna waalayn inuuna xanuunsanayn inuuna dhibaato haynin laakiin uu keliya oo waxa weeye uu risaaladii ilaahay soo gaarsiinayo naasixna u yahoo wanaag la jecel yahay markuu xusuusiyey nicmadii ilaahay oo waxa weye war qoomkii la halaagay xusuusta dhibaatadii ku dhacday xusuusta oo waxa weeye ku taamila qaata oo ku fakera oo waxa weeye cibraha idiin noqoto leanno kuwaana ilaahay baa abuuray idinkana ilaahay baa idin abuuray wax aad dheertihiin ma jirto meesha waxaa lagu badbaadaya waa iimaan saxiixa iyo camal saalixe anigaa reer hebela iyo waxa weeye reer hebel baan ka dhashay waan weyn awood baan leeyahay quwad fiican baan leeyahay midna lagu badbaadi mayo war sidii reer qom qowmu nuux loo halaagay oo mashaakilku ugu dhacay war xusuustoo ku fekera leanna waxa weeye factabiruu yaa ulil absaar weye laqad kaana fii qasasihim cibratun wey waxa weeye qisada markii laga sheekeeyo oo waxa weeye ummadihii hore aad soo xusuusatid waa ku cibro qaadanaysaa mashaakilkii ku dhacay baad banaanka ka maraysaa waxa weye intii badbaaday oo ilaahay badbaadiyena dariiqoodi baad maraysa oo waxa weye si ilaahay kuu badbaadiyey marka wuxuu yidhi marka intaasoo dhan markuu u sheegay oo wax walba nicmadii ilaahay xusuusiyey oo wanaaggii o dhan xusuusiyey bal say ugu jawaabeen marka u fiirso iyo qowlka ay la yimaadeen qaaluu waxay yidhaahdeen aji'tanaa ma waxaad noola timid linacbud allaha waxdahu wanadara maa kaana yacbudu aabaa'una fa'tinaa bima taciduna in kunta min asaadiqiin waxay dhahdeen ma waxaad noola timid huudow inaa waxa weeye aan ilaahay keliya caabudno hadda ilaahay keliya haddaad caabudaan maxaa iga gaaraya wanadara aanu ka tagno maa kaana yacbudu aabaa'una wixii aabbayaashii caabudi jire sanamyadii saddan iyo samuud iyo habaa iyo sanamyadii saddexda ahaa oo aynu soo sheegnay oo ay caabudi jireen oo aabayaashood ay ka soo gaareen iyo awowayaashood ma waxaad noola timid oo maanta na leedahay huudow waxa weeye ka taga wixii oo dhan oo waxa weeye ilaahay keliya caabuda war waxaan aad sheegaysid cadaabka aad sheegaysid noo keen baan annagu kuwaan ka tegi mayno sanabyadaana kuwaanu ka tegayna maaha adigana ku raaci mayno waxaan aad sheegaysidna ma rumaysnin noo keen marka cadaabka ilaahay iyo ciqaabta aad sheegaysid la kaale haddii aad run sheegaysid saasay qoomu nuuxna ku yidhaahdeen reer saalex saasay ku oran doonaan nabiyullaahi saalix kulligood shucayb saasay ku oran doonaan qoom kasta oo ilaahay inooga sheekeeyey waxa ay nebigoodii ku dhaheen markay gaaloobeen cadaabka aad sheegaysid la kaalay oo noo keen qorayshtaasay nebi maxamed ku tiri cidanaa qabla yowmi alxisaab annagaa naloo soo dedejiye qaar waxay yidhahdeen cirkaa nala ku soo dejiye oo waxa weeye samadaa mise qeyb ka mida soo rujisid nagu soo deji oo waxa weye annagaa nala ku baabiiy waxaasoo dhanna waa canaad weeye iyo waxa weeye caqli xumo haysa iyo gaalnimo weye markaasu wuxuu wuxuu ku yidhi qaala qad waqaa calaykum min rabbikum rijzun waqadab waxaa dushiina ku dhacay oo xaqiiqaa buu yidhi rijzun ay macnaha sakhadun muujibun lilcadaab ilaahay caro uu idii carooday oo waxa weeye cadaab waajibisa oo ilaahay waa idii carooday caqaabtiisii iyo cadaabkiisii ayaa dushiina ku dhacay wa qadabun iyo caradii ilaahay atujaadiluunanii ma waxaad igula doodaysaan oo igula murmaysaan oo aad waxa weeye ku doodaysaan fii asmaa'in samaytumuuha antum wa aabaa'ukum ma ma nazla allahu biha min suldaan faintadiruu inii macakum min almuntadiriin intuu ku xanaaqay wuxuu yidhi had ma waxaad igula doodaysaan magacyo beena oo idinku aad bixiseen oon waxba ka jirin idinka iyo aabbayaashiin baa waxaan bixiyey xaggee ilaahay kitaabkiisa iyo ilaahay diintiisa kaga taallaa sadan ha la caabudo samuud ha la caabudo habaa ha la caabudo xaggee ilaahay diintiisa kaga taalla diinta ilaahay kuma taallo wey idinkaa waxaan inta sanamiya qorqorteen waatuu nabiyullaahi ibraahim baa odhan doona qoomkiisii wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun waxaan aad abuuraysaan oo qorqoraysaan oo caabudaysaan iyo idinkaba ilaahay baa ida khalqay wey waxay awoodaanna ma jirto hadday wax awoodaanna markuu nabiyullaahi ibraahim burburiyey oo baabahda ka dhigay ayay wax iska celin lahaayeen haddii ay wax awoodaan weyn wuxuu yidhi markaa ilaahay wax uu ku soo dejiyey oo diina waxaa ma jiraan ilaahayna ma dhihin ha la caabudo amarna kama haysataan ee idinkaa waxaan samaynaya oo baadilka ku jira wey fantadiruu suga buu yidhi marka oo aynu sugno ciqaabti ilahay intay ka imaanayso innii macakum min almuntadiriin ama waa idinla sugayaa marka ilaahay wuxuu yidhi markaa faanjaynaahu waaladiina macahu biraxmatin mina waan badbaadinay ayuu yidhi nabiyullaahi huud iyo waxa weeye intii rumaysayba ilaahay wuxuu yidhi waan badbaadinay oo waxa weeye raxmad ilaahay u naxariistay naxariistii ilaahay ayaa ilaahay ku badbaadiyey waqaطacnaa daabira aladiina kadabuu biaayaatina wama kaanuu mu'miniin ilaahay wuxuu yidhi marka waan dhabar waan dabagoynay oo ciribtoodii waan jarnay kuwii waxa weeye gaaloobay oo diinta beeniyey ilaahay wuxuu yidhi waan baabiinay oo eber ayaan ka dhignay oo waxa weye eber bay ka ilaahay ka dhignay ayuu yidhi mana ay ahayn kuwa ilaahay rumeeya ee way gaaloobeen fi suurati alacraaf aayadda lixdan iyo shan ilaa toddobaatan iyo labo ayaa aayadaha ilaahay kaga hadlay sidoo kale fi suurati huod bacda dikri qisati nuux calayhi salaam markii nabiyullaahi nuux laga sheekeeyey ayuu ilaahay haddana wuxuu ka sheekeeyey waxa uu yidhi wa ilaa caadin akhaahum huuda qaala yaa qowmi icbudu allaha maa lakum min ilaahin gayru in antum ilaa muftaruun ilaahay waxa uu yidhi nebiyullaahi huud ayaan u dirnay reer caad walaalkood oo waxa weye nasab walaalkula ahaa diin walaalkula ma aha intii gaalowday laakiin waxa uu walaal la ahaa eh, arrinta waxa laga wadaa nasabka oo waxa weye dee qabiilkiibuu ka dhashay oo qabiil buu la wadaagay markaasuu wuxuu ku bilaabo wuxuu yidhi yaa qowmi icbudullah war ilaahay keliya caabuda maa lakum min ilaahin gayru ilaah kale malihidin in antum ilaa muftaruun idinka unbaa been abuuranaye wax kale oo jira meesha ma yaaliin oo waxa weye idina idima dirin sanamyadaane idinkaa waxaan been abuuranaya yaa qowmi laa as'alukum calayhi ajra haddana wuxuu u caddeeyey inuuna xoola ka rabin wuxuu yidhi war aniga xoolayda kama rabo oo waxaan ka doonaya ma jirto in ajriya ilaa cala aladii fataranii afalaa tacqiluun ajarkayga iyo waxa weeye wanaagayga anigu waxaan ku leeyahay oo aan ka rabaa ilaahaygii aniga i abuuray oo i bilaabay oo idinka ida bilaabay fataranii fatara asalkeedu waa waxa markii la bilaabo marka allihii aniga i abuuray oo i khalqay ayaan anigu ka rabaa weeye ee idinka waxaan idinka rabo ma jirta weye war miidan caqli lahayn oo idan wax dareemayn bu yidhi afalaa tacqiluun wax caqliga idinkuma jira miyaa miidan caqliba yeelanaynin oo idan arrinta ku taamiro qaadanaynin wa yaa qowmi istakfiruu buu yidhi marka haddana markaasuu tarkiib isticmaalay oo naxariistii ilaahay buu jeclaysiiyey si bal maaragtay ay u quul dareeyaan oo waxa weeye markaa ay ugu dhiiradaan in ay waxa weeye ay sabab ugu noqoto bal inay ilaahay rumeeyaan wa yaa qowmi istakfiruu buu yidhi war dembi dhaaf ilaahay weydiiya rabbakum war rabbigiin dembi dhaaf weydiista oo u toobad keena maxaan helaynaa haddii aan u toobad keenno marka uma tuubuu ilayhi ilaahay u toobad keena maxaad helaysaan markaa yursil isamaaa calaykum midraara saasuu nabiyullaahi nuuxna ku lahaa calayhi salaam faqultu istakfiruu rabbakum innahu kana gafaara yursil isamaaa calaykum midraara waatuu lahaa fii suurati nuux marka halkaa wuxuu nabiyullaahi huudna uu leeyahay waxaan ku yidhi dadkaygiiow wayaa qowmi istakfiruu rabbakum uma tuubuu ilayh war ilaahay dembi dhaaf weydiista oo u toobad keena oo waxa weye shirkigan iyo khuraafaadkan iyo mashaakilkan inta kasoo noqotaan ilaahay u toobad keena waxaadna helaysaan buu yidhi haddaad ilaahay u toobad keentaan yursil isamaa'a calaykum midraara ilaahay wuxuu idiin soo dirayaa roob midraaran ay macnaha roob waaweyn oo isdaba jooga oo waxa weeye da'aya oo waxa weeye fara badan ayaa ilaahay idin siinaya wayzidkum quwatan ilaa quwatikum wuxuu idiin siyaadinayaa awood iyo xoog awooddii awel ilaahay idin siiyey oo xooggii ilaahay idin siiyey ayuu haddana idinku sii darayaa xoog kale oo waxa weeye nicmo ilaahay idiin siyaadinaya walaa tatawallow mujrimiin war ha jeesanina idinkoo gaalo ah oo gaaloobay oo dembiyada galay oo mujrimiin ah ha jeensanina leannu haddaad ilaahay ka jeensataan iyo diintiisii oo aad mujrimnimo la timaadaan oo waxa weye aad xaqii u uhogaansami weydaan hadda waa halaagsamaysaan marka oo mashaakil baa idinku dhacaya waxay ugu jawaabeen u fiirsa marka jawaabo jawaabtay ka xuntahay bay ugu jawaabayaan isaguna waxa uu fiirinayaa kalaambe kalaamkuu ka fiican yahay ayuu isku dayayaa inuu ku soo jiito qaaluu waxay idhahdeen yahuudu maa ji'tanaa bibayin huudow wax cad noolama aadan imaan waxa ka cad maxay tahay haddii uu leeyahay war ilaahay keliya caabuda oo waxa weeye ilaahay diintiisa raaca oo dariiqii xaqa ahaa raaca bal waxa ka cad iyo aayadda ka cad oo ay raadinayaan maxay tahay waa qoom ilaahay halaag la maagay walciyaadu billah leanna waxa weeye waa tuu nabiyullaahi nuux ku lahaa qoomkiisii ka warrama qoomkaygii oo haddii aayado cadcad idii yimaadeen oo waxa weye idinka laydaka idhatiray fa cumiyat calaykum anulzimukum waha wa antum laha kaarihuun waxa weye qofka markii xaqa ilaahay ka indha tiro cid waxa weeye xaqii gaarsiin karta iyo cid waxa weeye ka dhaadhicin karta ma jirto haddii ilaahay uu ka indha tiro laakiin waa tuu ilaahay lahaa aayadda qur-aanka sidaa daraaddeed nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam innaka laa tahdi man axbabt walaakina allaha yahdi man yasha marka ilaahay qofku hanuun la maago ayuunbaa xaqa qaatee qof ilaahay xaqii uu ka indhatiray wax uu taraya ma jirto mana waxa weeye yeelayo weeye xaqi markaasu waxay yidhaahdeen bayino cad noolamaadan imaan wamaa naxnu bitaariki aalihatina can qawlika qowlkaagaan iyo ereygaan aadna leedahayna annaga ilaahyadeeda uga tegi mayno wamaa naxnu laka bimu'miniin mana ku rumaynayno oo waxa weye waxaan aad sheegaysidna ma rumaysin adigana ku raaci mayno wax alle waxaa rajisamay wey haddana markaasi waxay yidhaahdeen waxay keeneen inay ku cabsi geliyaan ilaahyadoodii oo waxay yidhaahdeen in naquulu ilaa actaraaka bacdu aalihatina bisu wax kale kuu malayn mayne waxaan u malaynaynaa waxaa wax kuu dhimay oo maskaxdaada waxba u dhiman oo ilaahyadeeda markaad wax ka sheegtay ayay maskaxda kaa derdereen oo waxa weye maskaxdii wax kaaga dhiman yihiin oo waali baa kuu jirta oo waxa weye ilaahyadaad wax ka sheeg halkaa marka markay la yimaadeen ayuu wuxuu yidhaha daba dhegaysta marka inii ushhidu llaha ilaahay waxaan markhaanti gelinaya washhaduu idinkuna ka markhaanti noqda annii barii'un mima tushrikuun waxaan shirkigaa aad sumaynaysaan anigu horta inaan beri ka ahay oon bannaanka ka joogo idinkuna ka markhaanti noqda ilaahayna waan markhaanti gelinayaa oo ilaahayna waa og yahay oo markhaanti buu ka yahy beri baan ka hadday marka wax tarayaan oo waxa weeye ilaahyadan aad leedihiin maskaxday kaa jireen hadday wax tarayaan waxna awoodaan min duunihi fakiiduunii jamiican uma laa tundiruun ilaahay ka sokow intaad wax alla waxaa rartaan samaysaan oo idan waxba hakranin dhib wax alla waxaad samayn kartaan aniga igu sameeya daqiiqadna hay kaadinin waa tuulaha nabiyullaahi nuuxna facala allahi tawakaltu faajmicuu amrakum uma laa yakun calaykum amrukum gumma uma qduu ilaya walaa tundiruun nebi kasta saasuu ku leeyahay markii uu ka quusto qoomkiisii waxa uu dhahaya ilaahay baan tala saarsaday wax alla waxaa rabtaan sameeya oo waxa weeye waxba haakaranina idinka iyo waxaad heli kartaanba ilaahay baa aniga igu filan marka nabiyullahi yahuudow haddii aad waxa weeye nimankaan aad leedahay kulligiin wax alla waxaa rabtaan igu sameeya yaa adiga ciidan kuu ah halkaan uu caddeeyo waxa uu ku yidhi innii tawakaltu cala allah ilaahay baan tala saarsaday rabbii wa rabbakum aniga i abuuray idinkana ila abuuray ayaan anigu tala saarsaday wamaa min daabatin ilaa huwa aakidun binaasiyatiha daaba waxaa la yihahdaa wax alla wixii dhulka ku socda oo waxa weeye naf leh ayaa la yihahdaa daaba dhulka ku socda ama dad ha noqoto ama xoola ha noqoto ama xayawaan ha noqoto wax alla wixii naf leh oo dhulka dushiisa ku socda ayaa la yidhahdaa daaba laakiin khaasatan waxaa loo isticmaalaa xoolaha oo waxa weeye afarta lugood waxa leh aakhidun binaasiyatiha ilaahay ayaa haya soodooda oo maamulaya oo waxa weye suu raba u gelaya ina rabbii calaa siraatin mustaqiim jidkii toosan oo waxa weye ilaahay jidkiisii toosan jidkiisi waa toosan yahay waxaan aad wadaanna waxba kama jiraan wey fain tawallow faqad ablagtukum ma ursiltu bihi ilaykum wayastakhlifu rabbii qowman gayrakum walaa taduruunahu shay-a ina rabbii calaa kuli shayin xafiid haddaad marka jeensataan oo xaqi ka jeensataan ood raaci weydaan oo dariiqii xaqaha diidaan haddii anugu waxa weeye wax aan idinka qaban kara ma jirte ilaahaygi subxaana qaadirka ayaa maaragtay eh, tala saarsaday oo waxa weeye anigu waan ida soo gaarsiiyey xaqi wixii ilaahay idinla soo diray waan ida soo gaarsiiyey ilaahayna qoom kaluu keeni doonaa oo waxa weeye idinkana wuu idin halaagayaa wax aad ilaahay dhibaataa u geysanaysaanna ma jirto ilaahay waxa uu yidhi marka walama jaءa amruna najaynaa huudan wاladiina aamanuu macahu biraxmati mina ilaahay waxa uu yidhi marka markii ciqaabki yimid arrinteedii iyo waxyigii ilaahay uu yimid in la halaago ay sugnaatay qoomkan oo la baabi'iyo waxaa yimid buu yidhi markaa najaynaa waxaan badbaadinay huudan nebi huud calayhi الsalaam wاladiina aamanuu macahu iyo intii rumaysay biraxmatin mina naxariis ilaahay xaggi ka ahaatay wanajaynaahu min cadaabin galiid cadaab adag baan ka badbaadinay oo aad iyo aad u adag ilaahay wuxuu yidhi marka markuu intaa inooga sheekeeyey wa tilka caadun taa laga soo sheekeeyey waxay ahayd reer caad jaxaduu biaayaati rabbihim aayadihii ilaahay bay diideen oo beeniyeen wa casow rusulahu rusushii ilaahayna waa beeniyeen yay raaceen marka oo waxa weye hadday rusushii beeniyeen aayadihii ilaahayna beeniyeen yay raaceen oo dariiqee bay mareen waattabacuu waxay raaceen amra kulli jabbaarin caniid waxa weeye waxa ay raaceen dadkii jabbaabirinka ahaa oo jabbaar waxaa la yidhaahdaa asalkiisa qofka waxa weeye mutasallidun calaa cibaadi illah biljabaruut ninka waxa weeye ilaahay ummadda ku sallido oo ummadda laynaya oo ummadda dilaya oo xukumaya oo waxa weeye doonaya inuu waxa weye isagu suu raba ka yeelo caniidin caniidna waxaa la yidhaahdaa ay macnaha mucaanidun liaayaat illah aayadaha ilaahay qofka diidaya oo waxa weye aan u hoggaansamaynin ayaa la yidhaahdaa caniid marka nimankii ilaahay awoodda siiyey oo madaxda sheeganayey oo mele ahaa oo waxa weye madaxyaweyntaa oo waxa weye diintii ilaahay ku gaaloobay oo cinaadka la yimid oo waxa weye diintii ilaahay raaci waayey ayay raaceen nimankii la ohan jiray reer caad ilahay marka waxa uu yidhi wa utbicuu fi hadihi dunya lacnatan wa yowma alqiyaama alaa ina caadan kafaruu rabbahum alaa bucdan licaadin qowmi huod ilahay wuxuu ku khatimay marka eh, fi suurati huod qisadoodii ilahay wuxuu yidhi wa utbicuu waxaa la raaciyey buu yidhi fi hadihi dunya adduunkan intay joogeen ilahay waa naclada lacnatan ilaahay baa nacladay oo naxariistii baa laga dheereeyey wa yowma alqiyaama maalinta yowma alqiyaamana alaa ina caadan reer caad waxaa loo odhanayaa kafaruu rabbahum ilaahay bay ku gaaloobeen alaa bucdan ay macnaha naxariistii ilaahay ayaa laga dheeraysiinayaa khayr walba waa laga dheeraysiinaya wax walba oo sharana waa loo dhoweynayaa naartaa loo dhoweynayaa oo naartaa lagu gurayaa markaasaa waxaa la leeyahay alaa bucdan licaad reer caad ha lagu fogeeyey ay naarta macnaha naxariista ilaah baa laga dheeraysiiyey shar oo dhan bay la kulmeen halaag bay la kulmeen naar bay gelayaan markaa fii suurati huod aayadda konton iyo ilaa iyo aayadda lixdan tobanka aayadood buu ilaahay kaga sheekeeyey qisadaa maaragtay huod calayhi salaam sidoo kale fi suurati mu'minuun ilaahay waxa uu ku yidhi bacda qisati nuuxin uma ansha'naa min bacdihim qarnan aakhariin markii laga sheekeeyey nabiyullaahi nuux iyo qoomkiisii ayuu wuxuu yidhi ilaahay haddana qoom kale ayaanu abuurnay markii aanu halaagnay kuwa ayaanu ummado kale abuurnay fa arsalnaa fiihim marka halkaan aayaddaa uma ansha'naa min bacdihim qarnan aakhariin reer huud baa loo jeedaa ayay mufasiriintu leeyihin fa arsalnaa fiihim rasuula minhum an icbudu llah rasuul baan u dirnay ee yahuud macnaha calayhi salaam an llaha maa lakum min ilaahin gayru afalaa tattaquun war miidan ilaahay ka baqaynin war ilaahay mooye ilaah kale malihdine ilaahay caabuda ayuu yihi oo waxaan iska daayay nimankii khatartaaba adoo waxay yidhahdeen qaala almala'u wa qaala almala'u min qowmihi aladiina kafaruu wa kadabuu biliqaa'i alaakhira nimankii ilaahay beeniyey oo aakhiro beeniyey oo waxa weeye gaaladaha ayaa hadlay wa atrafnaahum buu yidhi marka ilaahay fi lxayaati addunya atrafuhu waxa weye markii qofka loo raaxeeyo oo xoolo la siiyo oo nicmo uu ku jiro nicmadii ay ku jireen marka oo adduunka ay raaxaysanayeen ayay inta isla kibreen oo waxa weye halaagtay waxay dhaheen maa haada ilaa basharu milukum huud wax uu idin yahay ma jirto waa qof idinka idala mida waa bashar wey ya'kulu wuu cunayaa mima taakuluun waxaa cunaysaan buu cunaya wayashrabu mima tashrabu waxaad cabaysaana wuu cabaya dadkoodii bay la hadlaya waxay dhahan war qof idinkeeda lamida oo waxaad cunaysaan cunaya waxaad cabaysaan cabaya muxuu ida dheer yahay oo waxa weye aad ku raacaysaan wala in adactum haddii aad adeecdaan basharan milukum bashar idinka idinkeeda lamida qof idinka idinkeeda lamida haddaad adeecdaan inakum la khaasiruun haddaad reer caad tihiin khasaara idiin sugnaaday markaad huudoo idinla mida oon waxba ida dheerayn a ah, dheecdaan ayay leeyihiin ayacidukuma wuxuu idii ballan qaadaya annakum idaa midtum wa kuntum turaaban wa cidaaman annakum mukhrajuun war ma wuxuu idii ballan qaadayaa haddii aad dhimataan oo waxa weeye in layda soo celinayo oo waxa weeye intaad dhimateen oo aad noqoteen maaragtay ciid iyo waxa weye lafihiinii maaragtay ay burbureen oo baabi'een miyaa layda soo saarayaa buu ida leeyahay way inkirayaan bacsigiiba inkireen oo waxa weeye mushrikiin waxa weeye aan ilaahayba rumaysnayn wey hayhaate hayhaata limaa tuucaduun ayay yihahdeen waxaan laydii sheegayo iyo wuxuu idinku yeerayo aad bay u kala fogtaha fogtahaye idinku ay macnaha wax layda soo celinaya ma jiraan wey iniya ilaa xayaatuna addunya namuutu wa naxya wamaa naxnu bimabcuuhiin waxay yidhahdeen adduunkaanaa noolaanayna waa dhimanaynaa kuwo kala imaanaya way noolaanayaan way dhimanayaan adduunku weligii saasuu ku soconayaa wax la isa soo saarayo wax la isa soo noolaynayo midna ma jiraan maantana waa badan yihiin dadka noocaas odhanaya oo odhanaya waxa weeye dabeecad baa wax walba abuurtay waa qoomkaa sida maaragtay shuuciga oo kale oo waxa weeye aan waxba rumaysnayn oo cawaanta oo maaragtay maanta dadkaasi aad bay u badan yihin oo bactigaba aan rumaysnayn leanno qofku hadduu bacdiga rumaysan yahay in laysa soo celinayo waxay ku bixinaysaa taasi oo ku kalifaysaa inuu ilaahay rumeeyo oo waxa weye uu ka cabsado aakhira markii la yimaado ciqaab laakiin hadduuna waxba rumaysnayn hadi waxba ka cabsan mayo isagii bay usoo dhigteenoo waxay yidhaahdeen inuu wa ila rajulun iftaraa cala allahi kadiban wamaa naxnu lahu bimu'miniin isaguna waa nin beenlow ah oo ilaahay ku been abuuranaya oo waxaan uu sheegayo waa been mana rumaynayna waxa uu wado qaala rabbi insurnii bima kadabuun markaasuu ilaahay beryo wuxuu yidhi ilaahw iiga gargaar diinta ay beeniyeen iyo sida ay ii beeniyeen sababteeda ilaahu rabbi iga gargaar marka ilaahay baa markaa wuxuu yidhi qaala cama qaliilin layusbixun layusbixunna naadimiin wax yar u kaadi baa la yidhi xoogaa yar u kaadi iyaga ayaa waa beriisan doona iyagoo waxa weeye shal shallayto iyo waxa weeye qoomamo ayay ku sugnaan doonaan marki halkaa markay mariyeen ayuu marka ilaahay waxa uu yidhi markuu ilaahay beryey marka qaala rabbi insurnii bima kadabuun qaala cama qaliilin layusbixunna naadimiin ilaahay marka waxa uu yidhi markaa faakadathum faakhadathm asayxatu bilxaqi fajacalnaahum guhaa'an fabucdan lilqowmi alظaalimiin ilaahay marka halkaa wuxuu inoogu caddeeyey in ay dhawaaqii qabsaday oo lagu dhawaaqay oo ciqaab looga dhigay asayxa qayladaa la yidhahda markii lagu qayliyey in iyagii oo dhan la halaagay markaa oo waxa weye ay baabi'isay iyagii oo dhanna ilaahay markaa wuxuu yidhi waxa aanu ka dhignay husa husaagu waxa weeye waxyaalaha oo waxa weeye aan nafta lahayn oo waxa weeye qashinka markii masalan roobka uu joo oo kale daadku uu qaado xumbada dusha ka fuusho oo kale weeye ilahay wuxuu yidhi fabعdan lilqowmi الظaalimiin fogaan iyo dheerayn in la dheereeyaa u sugnaatay dadkii gaalada ahaa oo dhaalimiinta ahaa oo reer caad markay ilaahay ay beeniyeen marka fii suurati mu'minuun buu ilaahay aayadaha ku keenay aayadda soddon iyo kow ilaa afartan iyo kow fii suurati shucaraana wuxuu ilaahay ku yidhi bacda qowmi nuuxin markii ilaahay ka sheekeeyey qisadii qowmi nuux kadabat caadun kadabat caadun almursaliin mursaliintii loo soo diray iyo rusushii oo dhan ayay beeniyeen reer caad leanna waxaynu niri oo soo sheegnay hal rasuul haddii ay dadku beeniyaan waa iyaga oo rusushii oo dhan beeniyey wey sidaa daraaddeed buu meel walba ilahay wuxuu ku yidhahdaa waxa weye almursaliin reerkaasi waxay beeniyeen rusushii rusushii o dhan bay beeniyeen id waktigii qaala lahum akuuhum huudun alaa tattaquun markuu nebi huud ku yidhi calayhi salaam war miyaydan ilaahay ka baqaynin oo ilaahay ka cabsanaynin innii lakum rasuulun amiin rasuul amiinaan ahay oo waxa weeye ida soo gaarsiinaya xaqii oo aan waxba idaka rabin oo amiina fattaqu llaha wa adiicuun war ya adeeca oo waxa weeye ilaahay ka cabsada ilahay inta ka cabsataan ya adeeca wama asalkum calayhi min ajrin in ajriya ilaa calaa rabbi alcaalamiin xoola idinkama raba buu yidhi oo maal idaka dooni mayo ilaahay baan ka rabaa ajar iyo wanaag idinka waxaan idinka raba ma jirtee ilaahay ka cabsada markaasu haddana waxa uu ka nahayey xumaantii ay samaynayeen wuxuu yidhi atabnuuna bikulli riicin aayatan tacbasu meel walbaba waxaad ka dhisanaysaan buuraha dushooda calaamado aad ku cayaartaan oo waxa weeye meelo intaad dhistaan aad faakahaysi iyo kibir u samaynaysaan watattakiduuna masaanica lacallakum takhluduun adduunkiinma waxaad ka yaranaysaan guryo waaweyn oo aad dhisateen iyo waxa weeye faakahaysi lacallakum takhluduun inayda sidii ida weligiin dhibanayn oo kale wa idaa badashtum badashtum jabbaari dad isla kibir badan bay ahaayeen oo awood ilaahay intuu siiyey kibir iyo waxa weeye jabbaabiro iyo waxa weeye dadka inay laayaan oo waxa weeye ay kibraan ayay maaragtay samayn jireen fattaqu llaha wa war ilaahay ka cabsada oo adeeca ayuu yihi wattaquu ladii amadakum bima tacmaluun bima taclamuun ilaahaygii ka cabsada buu yidhi idii fidiyey oo ida siiyey waxa aad garanaysaan oo waxa weeye awoodda iyo nicmada ilaahigii ida siiyey amadakum wuxuu idii fidiyey biancaamin xoolo wa baniina iyo carruur wa jannaatin beero wa cuyuunun ila ila burqanaya inii akhaafu calaykum cadaaba yowmin cadiim waxaan idinkaga cabsanayaa buu yidhi cadaab adag oo aad iyo aad u weyn oo dhibaato idinku sameeya jawaabtooda u fiirsa marka qaaluu waxay idhahdeen sawaaءun calayna awacadta am lam tukum am lam takun min alwaacidiin haddaad noo yeertid oo dacwo noogu yeertid haddaad na waanisid haddaadan nawaadin haddaadan nawaanin oo faraha naga qaadin waa isku mid annaga wax aad naga bedeli kartid xaqna geli mayo oo waxa weeye qoom aan xaq gelayn baa nahay bay caddaynayaan leannao gaalnimo ayaa maskaxdoodii ibliis baa maskaxda ka qabsaday in haada ilaa khuluqu lawaliin tani waxa weeye waa waxyaalihii aad dadkii hore ka soo qaadatay iyo waxa weeye amase waxay leeyihiin dib baan ku kala saaraynaa waynoo imaan doontaa iyadoo waxa weeye kalaamka culummadu waxay ka yidhahdeen ama waxay ka wadaan inay leeyihiin waxaan aan ku taagannahay waa dariiqii dadkii hore waa diimihii dadkii hore waa sax weeye annagaa saxan ama waxay leeyihiin adiga ayaa waxaan meelahan ka soo qaatay oo waxa weye dadkii hore iyo taariikhdoodii baad soo qorqoratay ee waxa wax diina laguu soo dejiyay ma jiran wamaa naxnu bimucadabiin mana nala cadaabayo cadaabba waa inkireen ilaahay waxa uu yidhi fakadabuuhu way beeniyeen nebi huud fa ahlaknaahum waan halaagnay ina fii dalika la aaya aayad baa ku sugan wax lagu cibro qaato oo lagu baraarugo oo waxa weeye qofkii cabsi gelinaysa ayaa arrintaa ku sugan laakiin wama kaana aktaruhum mu'miniin ilaahay wuxuu yidhi dadka inta badani ma rumaynayaan wa ina rabbaka lahuwa alcaziizu alraxiim haddaba marka halkaa waxaa ka garatay inay waxa weeye dadku si u badan yihiin aayadaha iyo waxa weeye kitaabka ilaahay iyo waxyaalaha cibarka ku jira taariikhda iyo waxa weeye qasaska iyo waxa weeye ilaahay inooga sheekeeyey inaynan dadka inta badan ay rumaynaynin ayaa halkaa ka caddaatay aayadaha markaa boqol labaatan iyo saddex ilaa boqol afartan iyo kow ayuu ilaahay kaga sheekeeyey fi suurati maaragtay shucara fi suurati fusilat ilaahay waxa uu yidhi w ama caadun faistakbaruu fi lardi bigayri alxaqi reer caad waxa weeye dhulkii ayay isla weynaadeen fastakbaruu fi lard bigayri alxaqi waxaan xaq ahayn ayay isla weynaadeen oo xaq darro ayay dhulkii ku sameeyeen oo isla weynan iyo kibir baa galay iyo waxa weeye baatilnimo markaasay waxay idhahdeen wa qaaluu man ashaddu mina quwa waxaa dhibaatada ku keentay awooddii ilaahay siiyey ayaa uga dartay leanno ilaahay markuu waatuu lahaa maaragtay allatii lam yukhlaq mitluha fi lbilaad ilaahay awood buu siiyey iyo xoog marka xooggii baa uga daro waxay yidhahdeen man ashaddu mina quwa yaa annaga naga xoog badan ilaahayba waa inkireen ilaahaygii abuuray ayay ilaaweenoo waxay leeyihiin yaa annaga naga xoog badan cidda naga xoog badani waa kee ilaahay wuxuu yidhi awalam yarow miyayna arkaynin ana allaha aladii khalaqahum huwa ashaddu minhum quwa miyayna ujeedin ilaahaygii iyaga abuuray inuu ka xoog badan yahay waa iyaga dhahaya man ashaddu mina quwe ilaahaygii iyaga abuuray miyaynan ujeedin inuu ka xoog badan yahay wa kaanuu biaayaatina awlam yarow an allah aladi khalaqahum wa ashaddu minhum quwa wa kanuu biaayaatina yajxaduun ilahay wuxuu yidhi aayadihii ilaahayna waa beeniyeen jaxdigu waxa weeye inuu qofku wixii inkiro isagoo weliba garanaya waxaan inay sax tahay marka way garanayeen inuu ilaahay abuuray leannahu mushrikiintoo dhan markii la yidhaahdo man khalaqakum waxay leeyihin layaquluna allah ilaahay baa abuuray ilaahay baa na abuuray haddana markaasay inkirayaan cibaadadii oo diidayaan inay ilaahay caabudaan ilahay marka wuxuu yidhi fa arsalnaa calayhim riixan sarsaran fii ayaamin naxisa'tin waxaanu u dirnay buu yidhi ilaahay dushooda ku dirnay riixan ay macnaha dabayl aad u weyn oo waxa weeye aad iyo aad u onkodaysa oo sawt waxa weeye sarsarku waa sawtka ka baxaya iyo racdiga ay tuurayso dabayl waxa weeye iyagii o dhan halaagtay oo khatara ayaanu u dirnay fii ayaamin naxisaatin ay mutataabicaatin ayaamo waxa weeye isdaba jooga dib baynu ka tafsiilinaynaa markaynu qodobka u nimaadno habka loo halaagay ayaynu halkaa ku kala saarsaaraynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala linudiiqahum inaanu dhedhansiino cadaaba alkhizyi fi lxayaati addunya cadaaba xun adduunka inay ku dhedhamiyaan wala cadaabu alaakhirati akhzaa wahum laa yunsaruun cadaabta aakhira laakiin ayaa ka sii xun miday adduunka ku dhedhamiyeen tan aakhira ayaa ka sii xun cid waxa weye u gargaaraysana ma jirto leanna waxaa dhici karta cadaabka adduunyada qofka hadduu ku dhaco inuu wakti noqdo oo waxa weeye adduunka waxa laysku cadaabaa inay wakti yar noqoto laakiin cadaab aakhira qofkii galay hadde waa abad alaabaad waa khatar weeye weligii waa ku waaraya halaag baa halkaa usugnaaday marka waa cadaab aad u xun markii jahanabo inta lagu guro halkaa waxa weeye jahannamo walciyaadu billah ilahay naga badbaadiye ilahay waxa uu ku yidhi fi suurati alaxqaaf wadkur akhaa caadin id andara qowmahu bilaxqaafi wqad khlt الnudru min bayni yadayhi wa min khalfihi anlaa tacbuduu ila allah inii akhaafu calaykum cadaaba yowmin cadiim marka aayadahaani sida hadhow ibnu kasiir uu inoo caddayn doono raximah waxay ka hadlayaan qoomkii dambe oo aad athaniya ayay ka hadlayaan marka wuxuu yidhi ilaahay xus baa la yidhi akhaa caadin caad walaalkood markuu ku yidhi marka akhaagaa lama sheegin oo waxa weeye huud laguma magacaabin leanna waa qoomkii dambe wey markii uu ku yidhi id andara qowmahu bilaxqaaf waa meeshii axqaaf oo ay deganaayeen markuu u digey waqad khalat innuduru min bayni yadayhi wa min khalfi horayna waa loogu digey kabacdina waa loo digay maxaana loogu digoo la yidhi anlaa tacbuduu ila ila allah war ilaahay mooye ilaah kale ha caabudinina inii akhaafu calaykum cadaaba yawmin cadiim ayuu ku yidhi waxaan idinka baqayaa cadaab weyne war ilaahay caabuda oo waxaan kalo aad caabudaysaan farax ka qaada oo ilaahay ka cabsada ayuu ku yidhi halkaa markaa ayuu u caddeeyey oo wuxuu yidhi war waxaana dhan faraha ka qaada qaaluu waxay yidhahdeen aji'tanaa lita'fikanaa can aalihatina ma waxaad noola timid inaad waxa weye annaga ilaahyadeeda naga duufsatid oo waxa weeye aad maaragtay naga kaxaysid oo waxa weeye aadan wax kalaba la imaanin fa'tinaa bima taciduna ee macnaha qasdi iyo ulajeedo kale malihid wax kaloo aad doonaysidna ma jirto inaad annaga ilaahyadeeda naga kaxaysid oo ilaahyada naga duufsatid oo markaa adiga aan ku raacno un baa rabtaaye wax kale oo aad meesha ku haysid ma jirto wey bal u fiirso ilaahayga subxaana qaadirkaabuu ugu yeerayaa abuurtay markaasi waxay leeyihiin sanamyo iyago ay qorqoreen dhagxan ay taagtaageen ayaad maaragtay doonaysaa in aad naga kaxaysid bal maxay ku falayaan waa qoom ilaahay oo maaragtay shaydaan maskaxda kaga cayaaray oo shaydaan doodsaday wey Eh, markaase waxay ku yidhahdeen faatinaa bima tuciduna in kunta min asaadiqiin nookeen baa la yidhi cadaabka aad sheegaysa haddii aad run sheegaysid nebi walbana sidaasaa lagu leeyahay oo loogu jawaabayaa gaaladii qowlkoodii waa isku wada mid wey ilahay marka wuxuu markaasu waxa uu ku yidhi qaala inama alcilmu cinda allah wa ubaliqukum maa ursiltu bihi walakinii araakum qowman tajhaluun aniga cilmi uma lihi buu yidhi oo arrintaa ilaahay baa garanaya ilaahay baana og markuu cadaabka keenayo oo ilaahay baa taa garanaya aniga waxaa ida soo gaarsiinayaa wixii la soo diray xaqii layla soo diray keliya ida soo gaarsiinaya laakiin waxaan idii arkaa qoom jaahiliina oon waxba kala garanayn inaad tihiin leanna waxa weeye jahli heerkaa ka gaarteen sanam idinku aad qorqorteen baa ku dhegantihiin ilaahigii ida abuuray oo waxa weeye idinkayda abuurayna waad diidantihiin in aad raacdaan oo waxa weye aad rumaysaan sidaa daraaddeed markaa qoom jaahiliin oo aan waxba kala garanayn baa tihiin ilaahay wuxuu yidhi falamaa ra'owhu caaridan mustaqbala awdiyatihim qaaluu hada caaridu mumdiruna bal huwa ma istacjaltum bihi riixun fiiha cadaabun aliim ilaahay waxa uu yidhi falamaa ra'owhu markay arkeen caaridan ay macnaha daruur isa soo xirtay sidii roob da-ayo oo kale mustaqbila awdiyatihim guryahoodii soo qaabilay ayay waxay yidhahdeen qaaluu hada caaridu mumdiruna maanta roob baa yimid oo waa nala waraabinaya ayay yidhahdeen markaasuu ilaahay wuxuu yidhi bal huwa mastacjaltum bihi waxaad degdegsateen wey oo waxaad cadaabkii aad laaydeen nooteen wey riixun fiiha cadaabun aliim waa dabayl iyo waxa weeye cadaab uu ku dhex jiro wey tudamiru baabi'inaysa oo halaagaysa kulla shayin biamri rabbiha wax walba halaagaysa oo ilaahay uu amray aan waxba kaga tegaynin ilaahay waxa uu yidhi marka fa asbaxuu waxay noqdeen laa yuraa ilaa masaakinuhum guryahoodii oo kharaaba un baa loo jeedaa iyagiyo dhan waa la baabi'iyey xabadi kama noola ibra baa laga dhigay kadalika buu yidhi marka ilaahay halkaan ayaa cibra ku jirtaa waa qaacida ilaahay waxa uu yidhi halkaan kadalika najzi lqowma almujrimiin qoom kasta iyagii keliya gaarkuma aha laakiin cid walba oo ilaahay beenisa ilaahay ku gaalowda ilaahay saasaan u gelaynaa buu yidhi marka ilaa iyo laga soo bilaabo nebi nuux ilaa maanta ilaa yowma alqiyaama laga gaaro qoom kasta oo ilaahay ku gaaloobana ilaahay wuu baabi'iyaa ganbuu ka dhigaa intii ilaahay rumaysana ilaahay waa badbaadiyaa oo waxa weeye arrintaasi waxa weeye waa su sunnati sunanka ilaahay oo waxa weeye cid bedelaysa ayna jirin wey aayadda koob iyo labaatan ilaa labaatan iyo shan fi suurati maaragtay axqaaf ayuu ilaahay kaga hadlay aayadahaasna fi suurati wadaariyaat ilaahay waxa uu ku yidhi wa fii caadin id arsalnaa calayhim ariixa alcaqiim reer caad waxaan ku halaagnay buu yidhi ilaahay dabayl caqiim ah caqiim oo maaragtay cirib kiraysa oo aan waxba ka tegayn wax walba baabi'inaysa maa tadaru min shayin atad calayhi ila jacalatu ka macnaha dabayl aan wax khayraba lahayn halaag un mooye oo wax walba baabi'inaysa aan waxba ka tegaynin oo iyagoo dhan eber ka dhigaysa budo ka dhigaysa ka ramiin sida maaragtay ramaadka oo kale ka dhigaysa oo burburinaysa iyagoo dhan fii suurati najmina ilaahay waxa uu ku yidhi wa annahu ahlaka caadan alula caadkii hore ilaahay waa halaagay marka halkaa aayaddaasi waxay kutusaysaa reer caad inay laba ahaayeen leanno ilaahay wuxuu yidhi caadin alula caadin alula caadkii hore ilaahay waa halaagay caadan reer caad alula ee horreeyey wa tamuuda famaa abqa reer tamuudna waa halaagay waxba kama reebin wa qawma nuuxin min qablu inahum kaanuu hum adlama wa adqa aayadahaasoo dhan marka ayaa iyadana kutusaysa in la halaagay oo waxa weeye halaag ku sugnaaday reer caad saas oo kale fi suurati qamar ilaahay wuxuu ku yidhi kadabat caadun reer caad ilaahay way beeniyeen fa kayfa kaana cadaabii wa nudur see bay noqotay cadaabteydii iyo waxa weye ciqaabkii markuu u yimid nimankii loo degay inaa arsalnaa calayhim riixan sarsaran fi yowmi naxsin mustamir waxaanu u dirnay buu yidhi dabayl ilaahay waxa weeye xoog badan oo waxa weeye sarsarku waa maaragtay sawdkeeda iyo waxa ka baxaya ay shadiid alcadaab aad iyo aad u halaagaysa fi yowmi naxsin maalin waxa weeye ay dhibaato ku sugnaadeen oo waxa weeye mashaakila oo waxa weeye dhibaato dhan isugu timid oo joogto ah tanzicu nnaasa kaannahum acjaasu naklin munqacir waxay ka dhigaysaa dadkii oo dhan ayay kala tuuraysaa oo mid walba madaxay ka goynaysaa waxaad moodaa geedo maaragtay eh, timirah oo waxa weeye salka laga wada gooyey fa kayfa kaana cadaabii wa nudur ilaahay marka wuxuu ku khatimay waxa uu yidhi walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir qur-aankii dikri baa ku jira xusuus in ilaahay lagu xusuusto ciqaabta waxa weeye markii laguu sheego laguu caddeeyo aad bannaanka ka martid war wax kuwaan toomaya ma jiraan oo kuwaana qaadanaya waxaan ugu dambaysiinaynaa marka fi suurati alfajri ilaahay wuxuu yidhi alam tara kayfa facala rabbuka bicaad irama dati alcimaad ay macnaha dati alquwati ashadiida nimankii ilaahay uu awoodda siiyey oo waxa weeye quwadda iyo awoodda ilaahay intuu siiyey allatii lam yukhlaq aan la abuurin iyaga wax la midaba fi lbilaadi ay fi lardi miluhaa wax la midaba fi lbilaadi dhulka laguma abuurin iyaga cid la xooga waatay lahaayeen man ashaddu mina quwa awooddii ilaahay uu siiyey oon wax la midaba iyaga ilaahay una abuurin oo iyagu ugu xoog badnaaye wixii khalqiga jiray oo dhan iyaga ugu xoog badnaa ayaa maarata halkaa ka cadaatay وتmوd الذيina jاbوا الصkر bاlwاd وفircوna ذu الأwtاad الذيina طغوا fi البiلاad kuwaasoo dhan dulmi iyo mashaakil iyo kufri ayay dhulkii ku faafiyeen faaktaruu fiiha alfasaad dhulkiina way fasaadiyeen ilaahay marka wuxuu yidhi fasaba calayhim rabbuka sawta cadaab ilaahay cadaab buu u dira oo waxa weye dusha kaga shubay midba nooc baa loo halaagay ilaahay marka wuxuu ku khatimay ina rabbaka la bilmirsaad haddaba marka qof walba oo xumaantii sameeya oo waxa weye wixii ay sameeyeen sameeya ilaahay waa ujeedaa waana halaagayaa oo waxa weye ilaahay halkaa waxa weye waxba kama qarsoono wey qaala ibnu kathiir raximahullah waxa uu yidhi aad iyo meelo badan buu ilaahay kaga sheekeeyey ee waxa weye hadda intaa aayadaha aan soo qaadanay ma ahee suurado kalena ilaahay waa kaga sheekeeyey qisatu huud calayhi salaam sida suuratu tawba suuratu eh, ibraahim furqaan cankabuud qaaf suurado badan baa ilaahay kaga sheekeeyey oo haddaynu dhahno aayadaha ku soo arooray qisatu huud oo dhan aynu keenno hadda kama bixi karno waxa weye aad bay u badanaysaa laakiin intaa ayaa cibro inoogu filan oo waxa weye in lagu cibro qaato inoogu filan weye waxaan uga soo gudbaynaa marka hadday inoo caddaatay reer caad in la halaagay kufrigoodiina lala halaagay sanamyadii ay caabudi jireena lala hagay haddaba marka waxaynu usoo gudbaynaa inagoo qodobaynayna oo qodob qodob marka usoo qaadanayna waxyaalihii iyo sababtii keentay iyo habkay ku bilaabatay in la cadaabo leanno aayaduhu ijmaal ayay maaragtay ku keenayaan marka aqwaasha mufasiriinta iyo culummada iyo sida loo tafsiiriyey ayaynu marka u kala saar waxa uu yidhi ibnu katir raximahullah waxaa inoo soo hormartay buu yidhi aan soo caddaynay annahum awalu lumam ummaddii ugu horreysay inay ahaayeen oo sanamyadii caabuday bacda tuufaan waa inagii nidhi reer qowmu nuux waa qoomkii ugu horreeyey oo duriyaddii nebi aadam sanamyada caabuday oo waxa weeye toban qarni inay udhexaysay aadam iyo nuux calayhi salaam markaa inay sanamyadii caabudeen haddaba reer huudna waxa ay yihiin reer caad nimanka la yidhaahdo waa qoomkii ugu horreeyey oo sanamyadii dib ugu noqday bacda duufaan markii la ishalaagay oo waxa weeye biyihii lagu harqiyey qoomkii ugu horreeyey oo dib sanamyadii ugu noqday reer caad bay ahaayeen wadalika bayinun fii qowlihi tacaala fii qowlihim qowlkii uu ku yidhi fii qowlihi lahum qowlkii uu ku yidhi huud calayhi salaam ayay arrintaa ku caddahay oo waatuu yidhi sidii ilaahay yihi kama qaala tacaala wadkuruu id jacalakum khulafaa'a min bacdi qowmi nuuxin waatii uu yidhi war xusuusta oo ilaahay ka cabsada oo waxaad xusuusataan ilaahay wuxuu idinka dhigay min bacdi qowmi nuuxin markii reer qowmu nuux la halaagay oo waxa weeye biyihii lagu harqiyey ayaa ilaahay idinkayda abuuray oo ilaahayda keenay wa zaadakum fi lkhalqi basta ilaahay wuxuu idii kordhiyey haddana abuurkii uu idin abuuray xoog iyo quwad ayuu ilaahay idin siiyey waxay ahaayeen ashaddu ahli zamaanihim fi lkhilqati washidda walbadshi awoodda iyo xoogga iyo quwadda iyo dheerarka ilaahay waxa weeye waxa uu ka dhigay dad aad iyo aad u xoog badan wuxuu kaloo inoo caddaatay inay yihiin macnaha maxaa u daliila inay reer qowmu nuux ku xigeen ilaahay wuxuu yidhi markuu ka sheekeeyey fii suurati mu'minuun qisatu qowmi nuux humma ansha'naa ka bacdi markaa waxaanu abuurnay min bacdihim ay reer qowmu nuux ka bacdi waxaanu abuurnay qarnan aakhariin waa reer huud weeye marka ibnu kathiir wuxuu yidhi marka wahum qowmu huudin cala asaxiix nimankaa la yidhi waxa ay ku xigeen reer qowmu nuux waxay ahaayeen reer huud laakiin culammada qaar baa leh reer samuud baa ku xigay laakiin qowlka saxiixa waxa weeye waa inay reer huud ku xigeen oo reer caad inay ku xigeen oo loo diray markaa nabiyullaahi huod leannahu mar walba qasasku markay ku soo aroorayaan kitaabka qur-aanka ilaahay markuu ka sheekeeyo qisatu nuux iyo qoomkiisii iyo duufaantii oo uu dhammaystiro ayuu wuxuu yidhahdaa markaa weylaa caadin akhaahum huuda oo reer huud ba markaa lagu xijiya waxayna markaa kutusaysaa oo waxa weye iyadana sidoo kale qolada ragga culummada qaar baa waxay yidhahdeen marka waa reer tamuud waxayna u deliishadeen fa akhadathum asayxatu bilxaqi fajacalnaahum qusaa'an marka waxay leeyihiin culummada odhanaysa reer tamuud baa ku xigay reer tamuud baa lagu halaagay bay yidhahdeen sayxa oo lagu qaydiyey wa amaa reer caad waxaa lagu halaagay bay dhaheen biriixin sarsarin marka wuxuu yidhi ibnu kathiir taasi ma mancinayso inay waxa weeye labadaba la isugu daray oo waxa weeye qayladii iyo waxa weeye dabayshii inay kulli isugu timid sida inoo imaan doonta reer madiyan markaynu ka hadlayno in la isugu daray qaylo iyo roob iyo waxa weeye mashaakil oo dhan la isugu keenay marka inay anwaac badan oo cuquubaada ay dadka isugu timaado wax manciya oo ku jira ma jiraan ilaahay wax walba waa awoodaa qolo walbana waxay kasbato ayaa maaragtay lagu keenayay halkaa marka qodobkaa waxaa inooga caddaaday qoomkii ugu horreeyey oo sanamyada caabuday bacda duufaan inay ahaayeen reer caad oo markaa nabiyullaahi huud ilaahay uu u diray ayaa halkaa inooga caddaaday qodobka labaad qodobka afraad waxaynu ka dhigaynaa huud calayhi salaam oo dadkiisii ugu yeerayay cibaadadii iyo ikhlaaskii iyo habkii ugu yeeray iyo xiwaarkii dhex maray iyo habkay ugu jawaabeen iyo markaa halaagii sida uu ku noqday ayaynu markaa halkaan qodobkan ka soo qaadanayna waxau yidhi ibnu kathiir raximahullah nimanka reer caad la odhan jiray waxay ahaayeen kaanuu caraban niman carabay ahaayeen jufaatan ad adag kaafiriina gaalo ah cuta'atan aad iyo aad u kibray mutamaridiina fii cibaadati alasnaam sanamyada ayay aad iyo aad u caabudi jireen faarsala allahu fiihim rajula minhum yadcuuhum ila allah ilaahay wuxuu u diray nabiyullahi huud oo ka mid ahaa oo ugu yeeraya tawxiidka muxuu ugu yeerayey ilaa ifraadi alcibaada inay maaragtay ilaa ifraadihi bilcibaada waltawxiid walikhlaas inay ilaahay caabudaan keligii tawxiidka u gaar yeelaan ay ilaahay keliya cibaadada u gaar yeelaan fakadabuuhu waa beeniyeen wa khaalafuuhu waa khilaafeen wa tanaqasuuhu way nusqaamiyeenoo waxa weye way liideen oo way ku dheel dheeleen nebigii oo waxay idhahdeen waxaad ogtahay ma jirto midaan waxba kala garanayn baa tahay waxa markaa markaasi waxa uu yidhi fa akhadahum allahu akhda casiizin muqtadir ilaahay waxa uu qabtay marka awood aad u adag oo waxa weeye wuu baabiyey iyagii iyagiioo dhan baaba ayaa ku sugnaaday falamaa amarahu markuu amray bicibaadati illah markuu amray cibaadadii ilaahay wa ragabahum uu jeclaysiiyey fii daacatihi wa istikfaarihi daacadii ilaahay iyo toobadkeenkii iyo wanaagga ilaahay markuu jeclaysiiyey wa wacadahum uu u ballan qaaday calaa dalika haddii ay saa sameeyaan khayra addunya waalaakhira wuu tarkiib buu sameeyey oo wuxuu jeclaysiiyey jannada wanaagga istikfaarta toobadkeenka nicmada ilaahay markaasuu wuxuu u ballan qaaday haddii aad saa samaysaan oo wanaaggaa la timaadaan ilaahay adduunkana waa idiin barwaaqaynaya aakhirana jannu idageynaya haddana markaasuu tarhiib isticmaalo waxa uu yidhi watawacadahum calaa mukhaalafi calaa mukhaalafati dalika cuquubat addunya waalaakhira haddana markaasuu wuxu uu yidhi haddii laakiin aad khilaaftaan oo dariiqii xaqaa ka leexataan oo ilaahay ku gaaloodaan oo nicmada aad ku kufridaan ilaahay waa idi cadaabaya oo waxa weeye adduunkana wuu idinku cadaabin aakhirana wuu idinku cadaabin haddaba labadaaba iska ilaaliya buu yidhi oo waxa weeye dariiqi xaqa ahaa inta qaadaan nicmada ilaahay iyo wanaagga ilaahay waxaa lagu gaaraa alimaanu asaxiix waalcamalu asaalix iimaan saxiixa iyo camal saalixa nicmada ilaahay lagu gaara fi dunya waalaakhira ciqaabta iyo halaagana waxaa lagu mutaa inuu qofku kufri iyo gaalnimo iyo macaasi iyo ciqaab uu la yimaado iyo waxa weye dembi markaasay u jawaabeenoo waxay yidhaahdeen siduu ilaahay caddeeyey ayay waxay ku yidhaahdeen war waxaanu kuu aragnaa midaan waxba kala garanay inaad tahay qaala almalau ladiina kafaruu min qowmi innaa lanaraaka fii safaha wa innaa lanadunnuka min alkaadibiin ay macnaha waxay leeyihiin arrintan aad noogu yeeraysid waa safahun waxaan waxba ahayn weeye markii loo fiiriyo annaga sanamyadeeda aanu caabudayno iyo diinta aan ku taagannahay iyo waxa weeye dariiqa aan ku soconno waxa aad noogu yeeraysid markii loo eego waa waxaan waxba kasoo soo qaadba oo waxa weye ilaahay keliya caabuda ayaadna dhahaysaa waxaasi wax qaymale ma aha annaga waxa weeye sanamyadayadii ayaanu waxaanu rajaynaynaa risiqa inay noo keenaan oo waxa weye wax walba wanaaga aanu ka helna haddana sidaa daraaddeed annagoo saa dhahayna ayaan haddana waxaan ku malaynaynaa inaad beenlow tahay oo dacwadaan iyo waxa aad wadid inaad been sheegaysid ayaan kuu malaynaynaa marka bal halkaa ufiirsa caqlixumadooda qori xunoo ay qorqoreen dhagax iyagu ay qorqoreen oo indha u yeelyeeleen iyo dhego iyo gacmo ayay waxay leeyihiin iyaga taasaa fiican oo waxa weeye shaydaan baa maskaxda kaga kaadshay oo waxa weeye duufsaday oo maskaxda ka qabsaday wey markaasu waxa uu ku yiri ugu jawaabay wuxuu yidhi war aniga ma waali mana xanuunsani beenlowna ma ihi oo waxa weye wax dhibaataa ah iguma sugna wax mashaakilna agteeda ma yaaliin walaakinii rasuulu min rabi alcaalamiin aniga rasuul ilaahay soo diray baan ay laysa alamru kamaa tadunnuun arrintu saad u malaynaysaan ma aha oo waxa waxaad aad sheegaysaanna ma aha anigu rasuul ilaahay soo diray baan ahay uballigukum risaalaati rabbi anigu waxa weye nin waalan nin wareersan ninaa wax kale ogeyn may nin caqli leh oo waxa weeye ilaahay cilmi iyo diin siiyey ilaahay uu tawxiid la soo diray ilaahay uu waxa weye u waxyooday baan ahay ma aha waxaan aad sheegaysaan ee waxa weeye aniga mayhi wey haddana waxa weeye naasixun amiin baan idin wanaag baan idinla jeclahay qoomkaygii baa tiin gacalkaygii baa tiin ehelkaygii baa tiin isku qaraabaan nahay wanaag baan idinla jeclahay laakiin haddii aad diidaan oo waxa weeye aad arrintaas samaysaan hadda ilaahay baa maaragtay idinka abaalmarinay haddaba qofka markuu naasix yahay wanaagna lala soo diray waxaa markaa ku waajib noqonaysa inuuna been sheegin oo uu gaarsiiyo wixii lala soo diray dadka inuu gaarsiiyo waxna inuuna ku darin waxna ka dhimin ayaa waxa weye waajib ku noqonaysa hadduu mar labadaa sifo yeeshay oo yidhi waxaan ahay anigu rasuul la soo diray naasixina waan idin yaho wanaag baan idinla jeclahay haddaba halkaa waxaa ka laazimaysa inuu maaragtay uunan waxna ku darin waxna ka dhimin wixii lala soo diray wanaagga sida ugu fiicanna uu u gaarsiiyo qoomkiisii ayaa ka laazimaysa marka haddana markaa waxaa ka laazimaysa inuu si waadixa oo waxa weeye fasiixa oo balaaqa leanna wuxuu yidhi uballigukum waa idin soo gaarsiinaya marka iyadoon wax khalada lahayn wax laalaada lahayn leanno ilaahay baa u waxyoonaya ayaa idin soo gaarsiinaya ayuu yidhi ana naasixna waan idii ah intaasoo dhanoo wanaagaan idiin wadaa haddana markaasuu usii caddeeyo waxa uu ku yidhi haddana xoola idinkama rabo oo waxa weeye ajar idinkama doonayo oo waxaan idinka rabo ma jiraan haddii masalan aad qofka markaad xaqa ugu yeerto haddaad tiraad xoola keen waxaa dhici karta inay la cuslaato laakiin wuxuu leeyahay aniga xoola idinkama rabo oo waxba idinka dooni mayo xaqaan aan idinku yeerayo waaba gebigiisu waxa waa xoola la-aan wey wax la idinka rabo oo xoolaha ma jiraan hidaayadiinna iyo wanaaggiinna ayaan ku dadaalaya waxaan ku dadaalayaa inaad hanuuntaan qof walba oo dadka wanaag ugu yeerayana saasaa laga rabaa dariiqii xaqa ahaa wakaa dariiqii nebiyadu mareen wakaa waa inuu qofku una wax xoolaa dadka weydiisan xaqa markuu ugu yeerayo dacwada waa inuu yidhaahdo anigu xaqaasaan idin soo gaarsiinayaa ajarkayga iyo wanaagga aan doonayana ilaahay baan ka rabaa idinka waxba idinkama rabo ikhlaasu dacwa ayuu marka u caddeeyey wuxuu yidhi anigu waxa weeye dacwadeydu waa khaalis wey xoola idinkagama doonayo oo ammaan idinkagama rabo oo waxaan idinka doonaya ma jiraan markaasuu waxa uu yidhi war miidan caqli lahayn anigu waxa weye ajarkayga iyo wanaagayga waxaan ka rabaa ilaahigii abuuray ayaan ka rabaa afalaa tacqiluun miidan wax caqliga ah lahayn miyaan wax idin gelayn oo waxaan idan fahmaynin leannahu haddaan idin idhi anigu ilaah baa idiin soo diray xaq baan idiin keenay oo waxa weeye waan idii bayaaniyey xoolana kama rabo ma waali oo nin waalan ma ihi war miidan caqli lahayn oo wax kala garanaynin see caqligiina xaggee aadi intaasoo dhan markii u caddeeyey oo waxa weeye uu saa u caddeeyey nebi kastana waa saa nabiyullaahi nuux calayhi salaam saasuu u caddaynay wuxuu marka tusaaleeyey yahuud calayhi salaam waxa uu tusaaleeyey war diintaani waa diintii xaqa ahayd buu yidhi waa diintii nebi nuux lala soo diray markay diideen qoomkiisiina la halaagay isagiina la badbaadiyey ayaan anna idii wadaa buu yidhi wahaa ana adcuukum ilayh kan anna waan idinku yeeraya sidii nebi nuux oo kale weeye wax ka duwan ma jiraan waa diin waxa weeye wanaagsan aan waxa weeye dhibaato idii geysanaynin weeye ida badbaadinaysa sidaa daraaddeed waa tuu lahaa mu'minu yaasiin ittabicuu man laa yas'alukum ajran wa hum muhtaduun wama liya laa yacbudu aladii fataranii wa ilayhi turjacuun ninkii eh, fi suurati yaasiin lagaga sheekeeyey markay qoomkii ay beeniyeen rusushii waatuu u yimid oo yidhi ittabicuu yaa qowmi war dadkaygiiyow raaca man laa yas'alukum ajran midaan xoole ida weydiisanaynin oo waxba ida kaga rabin haddana wahum mumtaduun hanuunsan marka qofku markuu dariiqii xaq aha dadka ugu yeerayo haddana uuna xoola kaga rabin hadda waxaa haboon marka in la raaco oo waxa weeye dariiqii iyo diintii laga qaato oo waxa weye aan lagu gaaloobin oo ilaahay lagu gaaloobin ayaa haboon markaasay hadleen oo waxay yidhahdeen u jawaabeen oo waxay idhahdeen yahuudu maa ji'tana bibayna wax cadnoolama aadan imaan arrintaanna annagu ka tegi mayna ilaahyadeeda waxaan aad wadin kumana rumaysnin waxaana u malaynaynaa inay ilaahyadeedu ku derdereen oo caqligii kaa qaadeen markaasuu u caddeeyo wuxuu yidhi marka waxay leeyihiin macnaha wax cad oo waxa weeye daliil cad lamaa dhimaan maad la timaado wax mucjize ah oo waxa weye aanu kugu garanno inaa waxa weye run sheegaysid mucjize noolama aadan imaan weyn oo waxa weye haddaad mucjize la timaadid cad markaa waa garan lahayn oo waa ku raaci lahayn ayay maaragtay ka hadlayaan addoom eh, sanamyadan aan caabudaynana qowlkaaga uga tegi mayna bay dheheen markaasuu u caddeeyo waxa uu ku yidhi inii ushhid ullaha washhadu annii bari'u mima tushrikuun ilaahay baan markhaanti gelinayaa idinkuna ka markhaanti noqda marka halkaa wuxuu yidhi ibnu katiir waa taxaddi wey waa goodi wuxuu leeyahay haddii aad sanamyadan aad caabudaysaan ay run sheegayaan oo waxaan ay run ida ka tahay oo ay wax tari karaan waxna awoodi karaan waxna halaagi karaan waa ikan anaa iminka ka beri noqonaye wax alla waxay samayn karaan haygu sameeyeen oo waxa weye haddaad leedihiin waa ilaahyo wax tari kara aniga dhibaato haygu sameeyeen waa anigaan beriga ka noqday oo banaanka ka maray leanno haddaad u caabudaysaan inay wax taraan waxna awoodi karaan hadda aniga waxay samayn karaan haygu sameeyeen ilaahay buu tala saarsaday oo wuxuu yidhi inii tawakaltu calaa rabbi cala allahi rabbii wa rabbikum ilaahay baan tala saarsaday buu yidhi ee waxaan aad wadaan oo waxa weeye sanamyadaa aniga waxna igama dhimi karaan waxna ma awoodi karaan waxay taraysaanna ma jirto sidaas umana dangelayo oo waxa weye waxaan ka cabsanayo ma aha aniga oo waxa weye waxay tari karaan ma jirto wey waa qowlkii nabiyullaahi nuux calayhi salaam uu isaguna deliishaday waa tuu ilaahay lahaa watlu calayhi nabaa nuuxin id qaala liqowmihi yaa qowmi in kaana kabura calaykum maqaamii wa tadkiirii biaayaati illah facala allahi tawakaltu faajmicuu amrakum wa shurakaa'akum marka waataynu soo sharacnay qisatu nuux calayhi salaam markaynu ka hadlaynay tab taasoo kale ayuu nebi walba leeyahay nebiyullaahi ibraahim markay la doodeen waxa uu ku yidhi oo isagoona u caddeeyey markuu ay la doodeen waatuu ilaha ilaha waxaajahu qowmuh qaala atuxaajuunii fi illaah war ma waxaad igula doodaysaan ilaahay ilaahay baad rumaysay miyaad igu haysataan waqad hadaanii haddii ilaahay uu ilaahayna uu ihanuuniyey walaa akhaafu maa tushrikuuna bihi ila an yashaaa rabbii shay-a wasica rabbii kula shayin cilma afalaa tatadakaruun war wuxuu yidhi aniga kama cabsanaya waxaan aad wadaan ilaahayga subxaana qaadirkaa wuxuu ila doono ila maagamayo wax kalena igu dhici mayaan war miida wax kala garanayno fakeraynin wa kayfa akhaafu buu yidhi marka ma ma ma ashraktum see baan uga cabsadaa waxaan idinku ah shirkiga ku samayseen walaa takhaafuuna anakum ashraktum billaah idinkaba ilaahay ka cabsan maysaan inaad shirki u samayseene see aniga ii leedihiin ka cabsa ilaahyadayada iyo sanamyadayada haddaba marka intaasoo dhan waxay kutusaysaa nebiyadii oo dhan noocaas ayay qoomkoodii ku leeyihiin leanna waxay ku cabsi gelinayaan sanamyadii oo waxay leeyihin hoy sanamyadu yay ku derdere sanamyadaa dhibaato kuu geysanaya waad halaagsanaysaa haddaad sanamyada wax ka sheegtid maantana waa taagantoo waxay leeyihiin haddaad qabuuraha tiraahid yaan la caabudin qabuuraha yaan lagu dul dawaafin awliyada yaan la baryin awliyada inkaarteedaa kugu dhacaysa oo ku derderaysa ayay dadkii muslimiinta ah xataa maanta odhanayaan waxa weye shaydaan baa waxaasoo dhan ka dambeeya wey uma qaala tacaala ilaahay waxa uu yidhi waqaala almala'u min qowmi aladiina kafaruu wakadabuu bilaqaa'i alaakhira kuwii aakhiro beeniyey oo waxa weeye ilaahay adduunka ugu raaxeeyey oo beeniyeyba inay aakhiro ilaahay la kulmayaanba waxay yidhaahdeen maa haada ilaa basharu mitlukum ya'kulu mima ta'kuluuna minhu wa yashrabu ma tashrabuun waxay deliil ka dhigteen oo ku tanqiisinayaan oo daliil ka dhigteen inuuna rasuul ahayn inuu yahay qof idinka idala mida hadde bashar haddii uu yahay ilaahay aayado badan buu kaga hadlay oo uu ilaahay caddeeyo yidhi wama manaca annaasa an yu'minuu id ja'ahum alhuda ila an qaaluu abacata allahu basharan rasuula deliishoodao dhan waxaa weeye oo ay rasuulka ku beeninayaan ma adiga oo basharoo dad ah ayaa ilaahay ku soo diro rasuulkaasoo dhigay ilaahay malaa'ig ma waaye uu soo diro bal u fiirsa marka ilaahay marka wuxuu yidhi nebi maxamed baa lala hadlayey ilahay waxa uu ku yidhi nebi maxamedow qul low kaana fi lardi malaa'ikatun yamshuuna mudma'iniina lanazalnaa calayhim min asamaa'i malaka rasuula hadday dhulka malaa'ig joogi lahayd oo malaa'ig ku noolaan lahayd malaa'ig baa loo soo diri lahaa laakiin haddii ay dad ku nool yihiin hadde dad dad baa loo diraa malaa'igtana malaa'ig baa loo dira see malaa'ig dad loogu soo diraya waxa weye malaa'ig iyo dad isku dhex gelayaan oo daaci malaa'iga loo soo diraya rasuul malaa'iga wax caqliga ma aha dadka dad baa loo soo diraa fahmaya oo diinta ugu yeeraya weyn waxay yidhahdeen haddaad adeecdaan ninka noocaasa khasaara idinku sugan leanna waxay deliishanayaan oo leeyihiin waa rasuul waa qof idinka idala mida ah, wuxuu ida dheer yahay ma jirto sidaa daraaddeed ayuu markaa huud wuxuu ku yidhi aw cajibtum ma waxaad la yaabantihiin an jaa'akum dikrun min rabbikum calaa rajulin minkum liyundirakum walitataquu walacalakum turxamuun waa tuu nabiyullaahi nuuxna kulahaa war ma waxaad la yaabantihiin rasuul idinka idinka mida ah oo aad garanaysaan in la idiin soo diray oo waxa weeye aad ilaahay markaa u idin xusuusiyey markaasi haddana waxay yidhaahdeen iyadii an yacidukum annakum idaa midtum wa kuntum turaaba wa cidaman annakum mukhrajuun haddana bacsigii bay inkireen oo waxay yidhahdeen ma wuxuu idiin ballan qaadaya in layda soo nooleeya haddii aad dhimataan waxaa waxba kama jiraan bay dhehen hay haate hay haate limaa tuucaduun bacfigii dhan bayba inkireen cawaan caadiyay ahaayeen oo mushrikiina oo aanba rumaysnaynba in la soo noolaynayo albacthu bacda almowt oo dhan bay inkireen oo waxay yidhaahdeen maahi in ilaa xayaatuna dunya namuutu wa naxya waa dahriyadii oo kale odhanaya maanta dabeecaddaa wax walba wada qoom baa dhimanaya qoom baa soo noolaanaya saasaa laysku isku bedelayaa ciqaab ma jirto aakhiro xisaabi ma jirto aakhiroo dhan bay inkireen waxay marka aad iyo aad ba u inkireen oo waxay idhahan ninkaana waa beenlow aakhiro wax la iskeenayana ma jirto ibn kathiir waxa u leeyahay raximahullah istabcadu almiicaad wa ankaruu qiyaama alajsaadi bacda almowt waxay aad iyo aad u inkireen qiyaamihii iyo in la isu soo noolaynayo oo waxa weye eh, dib la isku soo noolaynayo ayay inkireen oo waxay yidhahdeen qoom baa dhimanaya qoomna waa imaanayaan wa hada ictiqaadu dahriya waa nimanka maanta aaminsan oo odhanaya maaragtay dabeecadda ayaa wax walba wada markaan shuuciga iyo dadkaan waxa weeye cawaantaan waxba aaminsanayn caqiidadooda wey wa haadaa kufrun wa dalaalun mubiin waa arrin kufri ah marka macalasafi shadiid maanta dad waxaa soo baxay soomaaliya oo odhanaya ilaahay maba araga see u rumeeya aniga maba araga ilaahay see baan u rumeeyaa oo waxa weeye caqiidadaa faasid kaa qaatay oo waxa weeye walciyaadu billah ilaahay hanaga badbaadiye waa arrin aad iyo aad u baadiya wey wa qaala lahum fima wacadahum bihi waxyaalihii uu ku waaniyey waxaa ka mid ahaa wuxuu yidhi atabnuuna bikuli riicin aayatan tacbasuun wa tattakhiduuna masaanica lacalakum takhluduun ibnu kahiir waxa uu leeyahay waxa uu leeyahay atabnuuna bikuli makaanin murtaficin binaa'an cadiiman kalqusuuri meel walba ma waxaad ka dhisanaysaan buur walba oo dheer waxaa la yidhi buuraha dushooda ayay gurye ka samaysan jireen waaweyn oo ay ku cayaaraan oo waxa weye ay ku faakahaystaan masaanicana waxaa loola jeeda alqusuur alcadiima ama waxa weeye berkedo waaweyn oo biyaa ayay halkaa ka samaysan jireen oo waxa weye ay ku cayaari jireen lacallakum takhluduun ay macnaha waxaad rajaynaysaan inaad weligii noolaataan oo waxa weye aan la laydin halaagin oo weligiinba sidii aad noolaanaysaan ayaad waxaa samaysanaysaan waidaa badashtum badashtum jabbaariin faataquu llaha waadiicuun wاtaquu aladii amadakum bima tacmalu bima taclamuun amadakum biancaamin wabaniin wajannaatin wacuyuun inii akhaafu calaykum cadaaba yowmin cadiim waxa uu xusuusiye marka nicamkii ilaahay oo faraha badnaa hadday xoolo noqoto hadday awlaad noqoto hadday caafimaad noqoto hadday awood ilaahay siiye ay noqoto intaasoo dhan buu xusuusiyey markaasay waxay ugu jawaabeen oo waxay yidhaahdeen qaaluu aji'tanaa linacbud allaha waxdah ma waxaad noola timid inaan ilaahay keliya caabudno oo aanu ka tagno wixii aanu maaragtay caabudi jirnay aabbayaashii aan ka soo gaarnay ay macnaha ma waxaad noola timid inaan khilaafno aabbayaashaya iyo awowayaashaya inaan khilaafno miyaad noola timid taa ma yeelayno weeye oo waxa weeye haddii aad run sheegaysid annaga ciqaabta noo keen ay macnaha waxaan ku soconaynaa anagu dariiqii awowayaashee iyo aabbayaashee waa sidii carabtuna ay kulahaayeen lahaayeen nebiga calayhi salaatu wassalaam abu daalib oo waxa weye nebiga adeerkii ahaa markii ugu dambaysay waxa uu ku dhintay isagoo leh huwa calaa millati cabdilmudalib aabihii ayuu raacay iyo dariiqii aabihii markuu nebigu uu yidhi qul laa ilaaha ila allah yaa cam ilaahay xus oo waxa weeye ilaahay aamin oo waxa weeye ilaahay ka baq markaa waa tuu diiday oo ku dhintay marka iyagana sidii oo kaley leeyihiin oo waxay leeyihiin annaga aabbayaashii iyo awooyaashii ayaan raacaynaa waxaan aad sheegaysidna ma rumaynayna weyn oo maxay u deliishadeen oo intaasoo dhan samaynayan haddana waxay yidhaahdeen waxaaba isku mida ah bay dhaheen haddii aadna waanisid iyo na waadin waa isku mid qaaluu sawaaun calayna awacadta am lam takun min alwaacidiin in hada ilaa khuluqu lawaliin marka khuluqu lawaliina macnaheeda wuxuu leeyahy ibnu kahiir qiraa'ada odhanaysa haddii la yidhaahdo khalaqu lawaliin oo khaada la kor dhigo waxaa loola jeedaa ay macnaha ikhtilaaqu lawaliin waxaan waa waxaad been abuuratay oo ummadihii hore aad ka soo qaadatay ay macnaha waxaan aad la timid waa been abuurasho weye haddii laakiin la yidhaahdo khuluqu lawaliin macnaheedu waxa weeye oo damma la godo kha'da iyo laamka macnaha loo jeeda waxa weeye ay diin waa diintan aan ku taagannahay iyo dariiqaan aan ku soconno waa diinihii hore weeye oo waxa weye annaga ayaa saxan oo aabbayaashee iyo awoowayaashee iyo dadkii horea diintaan haystay in sanamyada la caabudo ayay ka wadaan weligayana ka wareegi mayno oo ka leexan mayno oo waxa weye annagu noocaa ayaanu ku taagannahay wamaa naxnu bimucadabiin lanana cadaabna na taaban mayso haddaba marka labadaa qowlba culimmadu way leeyihiin inay culimmada qaar leeyihiin khalaqu lawaliin ayaa laga wadaa waxa weeye ada adiga ayaa been abuuranaya oo waxaan aad wadid waa been abuurasho oo wax jira ma aha kutubihii hore iyo taariikhdii hore aad inta ka soo qorqortay ayaad annaga hadda noo akhriyaysaa ee waxa weeye wax ilaahay kula soo diray ma aha ayay leeyihiin sidaas daraaddeed ayay odhanayaan in haadaa ilaa khuluqu lawaliin marka labadaa qowlba tafsiirka wou saaray ibnu kathiir laakiin waxaa raajixa in la yidhaahdo in hada ilaa khuluqu lawaliin leanno qiraa'atu xafsa iyo qiraa'adaha saxiixa oo dhan khuluqu lawaliin weeye marka macnaheedu waxa weeye ay ka wadaan dariiqan aan ku taaganahay sanamyadan aanu caabudayno awoowayaashii in la raaco waa wixii aanu ka soo gaarnay ummadihii hore oo waxay ka wadaan masalan reer qowmu nuux iyo ummadihii naga horreeyey noocaan iyo dariiqan ayay ku taagnaayeen oo waxa weeye annaga saanu u dhannahay awowayaashee iyo intii aan ka soo farcanay dariiqaan ayay ku socdeen haddaba dariiqii aabbayaasha iyo awowayaasha ka leexan maynee huudow waxaan aad wadid wax sugan ma aha asalna waxa u ah inay noocaa yidhaahdaan leanna waxay leeyihiin wamaa naxnu bimucadabiin in hiya ilaa xayaatuna dunya namuutu wanaxya wamaa naxnu bimabcuuhiin bal u fiirsa marka waxay inkireen albacthu bacda almowt qiyaamihii bay inkireen cadaabtii bay inkireen kulli marka markay diideen intaasoo dhan hadda markaa waxay ku bixinaysaa intaasoo dhan inay yidhaahdaan maaragtay arrintaani waa annaga ayaa saxan oo dariiqii saxaa ku taagan adigana waad khaldan tahay oo dariiq khalad aa wada sidaa daraaddeed wax aan ku raacayno iyo waxa weeye wax aan kaa yeelayno midna ma jiraan halkaa ayaad markaa ka garanaysaa halaagooda iyo waxa weeye inay halaagsameen waa wax aad iyo aad marka loola yaabo in nebigii calayhi salaatu wasalaam nebigii oo u yeeraya oo dariiqii xaqa aha ugu yeeraya oo waxyigii ku soo degayo inay maaragtay noocaa deliishadaan oo si walba u nah ka nahiyaya xumaantii inay iyagiina ku dhegan yihiin oo caqiidadaa xun ku dhegan yihiin leanno caqiidadu hadday qofka xumaato oo waxa weeye iimaankiisii iyo caqiidadii ay xumaato waa baaba weye marka sida asalkaa oynu halkaa ka fahmayno waxa weeye qofka waxa weeye waxa asalkaah waa caqiidada haddii qofka caqiidadiisu xumaato waxa kaloo dhan waa baaba'aya waa tuu ilaahay marka kelimatu laa ilaaha ila allah uu ku fasirayey alam tara kayfa daraba allahu masalan kalimatan ayibatan ka shajaratin ayiba asluhaa haabitun wa farcuhaa fi lsamaa tu'tii ukulahaa kula xiinin biidni rabbiha bal u fiirso ilaahay kelimatu laa ilaaha ila allah wuxuu ku metelay kelimatu tawxiid caqiidada saxiixa ilaahay wuxuu ku metelay geed waxa weeye dhulka ku yaalla oo ka u baxay oo mirihii ka baxeen oo mar walba mirihii keenaya oo manfacaad leh oo laga faa'iidaysanayo wuxuu kaloo ku metelay shirkigiina kalimatun khabiisa ka shajaratin khabiifatin ujtifat min fawqi alardi ma laha min qaraar waxa weeye geed aan dhulkaba ku sugnayn oo khabiis ah oo waxa weye aan jirid lahayn oo waxa weeye ebera ah, ayuu ilaahay ka metelay haddaba marka waxa weeye tawxiidka saxiixa waa nooca waa in kelimatu laa ilaha ila allah lagu dhegaa caqiidada faasidka oo dhanna waxaa keena shirkiga in shirkiga laga dheeraado oo qabuuraha laga fogaado oo waxa weye waxyaalaha marka dadka maanta islaamka ah sanam waxa weeye qof caabudaya o odhanaya maanta lama haya anigu sanamkaanaan caabudaya oo islaam ah laakin waxaa lagu halaagsamay qabuurihii iyo waxa weeye mashaakilka iyo waxa weye awliyaan baryaynaa wax walba oo ilaahay ka sokeeya oo aad berididna waad caabuday oo adducaau huwa alcibaada ayuu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu yihi marka intaa ayaan ku gebagabaynaynaa hadda qeybta dambana mar kale ayaynu gelaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala oo aynu ka qaadi doono qodobka shanaad huud calayhi salaam yanduru qowmahu isagoo u digayo cadaabtii uga digaya walxamdu lilahi rabi alcaalamiin wasubxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk walxamdu lilahi rabi alcaalamiin